الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأجزى التسليم أما بعد waxaanu ku soo jirnay aladila almukhtalafu fiiha waxaanu maraynaa qeybtii lixaad baanu marka hadda soo gaarnay ee lagu magacaabo alistislaax aw almasaalix aw almaslaxa almursala alistislaaxu aw almaslaxatu almursalatu marka maadaama adila almukhtalaf fiiha ay qaybo kala duwan oon horay usoo sheegnay ay ku jireen eh, oo aan markii aan ka soo hadlaynay aynaan ku degdegin qeexitaankooda aan u daynay eh, sida uu sheekha u suuradeeyey haddana sidaasoo kale waxaan sameynana taswiirkaan u daynayna iyo amhilada waxa markaa loola jeedo laaxada alusuuliyuun usuuliyiinta waxay ogaadeen أن الأحكام الشرعية جاءت لتحقق مصالح الناس in axkaamta sharciga ay u timid in ay xaqiijido danaha guud ay bulshadu ay leeyihiin ama masaalixda bulshada sawاء kanت ضaruuriyaة yaxصل بتفwiتiha darr عalى الإنسان في badنه أو caqله أو maalه أو cirضه waxaa isku mida kaa ahaataya masaalixda mid lagama maarmaana oo haddii iyada la waayay meeshaas uu ka imanayo darar ruuxii aadanaha uu dhib uu ka soo gaarayo dararka oo ah mid markaa ku wajahan jirkiisa ama caqligiisa ama maalkiisa ama sharaftiisa aw kaanat اlmaslaxaةu xaajiyatan amaba maslaxadu ahaataya mid markaa loo baahan yahay yaxsulu bitafwiitiha الdiiqu wاlmashaqaةu wاlmashaqaةu wاlxaraju calى الإnsaan oo hadii la waayana ka imanayo amaba e, bitafwiidha iyada weynteeda ay ka dhalanayso ciriiri iyo mashaqo iyo dhib ay ka imanayso qofkii bini aadamka u dhibtoonayo wain lam yaxsul lahum dararu yaanuba soo gaarina aw kaanat ilmaslaxatu ahaataya maslaxadii taxsiiniyatan mid bimacnaa oo noloshiisa uun kamilayso hagaajinaysa yaxsulu bitafwiitihaa hadii iyada la waayana ay ka dhalanayso tarku الtarafi الtarafuhi والsacati inuu qofka uu ka taga inuu faajofaajoodo ama inay noloshiisu waasac ay noqoto saddex arrimood baanu ka soo hadalnay soomaha oo ahaa الdaruuriyaat والxaajiyaat والtaxsiiniyaat oo aanu niri daruuriyaat waa waxa diilla waa qofka u halaagsamayo waxaan kaloo soo niri xaajiyaat oo ah qofka la-aanteed muu noolaan karaa laakiin ciriiri fara badan buu dareemaya qaybta saddexaad waxaa niri wax iska taxsiiniyo hadduu waayo iyo haddii kaleba wax farqiga udhexeeya ma laha qofka maalan taxsiiniyaadka wey maalan qofka inuu noocan ma alaab gaara uu guriga uu soo dhigto inuu maalan gaari uu ku socdoo kale yani waa iska taxsiiniyaadka wey hadduu meesha u aadaya iska dhowdahay waxyaabahaasoo kale eh, ay loo soo qeybiyey marka shareicado dhan markaa isku soo duuduubtid kama baxsana daruuriyaad xaajiyaad taxsiiniyaad oo ah arrimaha bini aadamka markaa la xiriira famithaalu axkaami daruuriyaati haddaanu tusaale u bixino mithaalkiisa waa wujuub اqisaas in qisaas laysku waajibo naf naf dishay in loo dilo qofkii gacan gooyana loo gooyo faqad shurica limaslaxati faqad shurica limaslaxati xifdi الnufuusi waxaa loo shariyey loo sharciyeeye maslaxo ah in la ilaaliyo nufuusta dadka naftooda in la ilaaliyo qaala اllahu tacaala ilahi wuxuu yihi walakum dado waxaa idinkugu sugnaaday في الqiصاaصi qiصاaص waxaa idinkugu sugnaatay nf naf loo dilo xayaaة nolol bay idinkugu sugnaatay yaa ulilalbaabi dadka ingarataday nolol ba idinkugu sugan meesha waxaa la yihi qisaas haddii la helay noloshiina ay jirtaa haddii la waayana nolol markaa ma jirto bimacnaa haddii qof uu qof kale uu dilo haddii loo dilo qofkii qof ku xadgudba haddii xadgudubkiisa meeshiisa la istaajiyo bulshada inteeda kale marka bikuli rafaahiya ay ku noolaan kartaa nolosheeda marka way soconaysaa wa mithaalu axkaami alxaajiyaati axkaam alxaajiyaat waxaa u tusaalaa mashruuciyaة اlijaara in ay sharci ay tahay in wax la kala kiraysan karo wاlwakaala in qof qof kale uu wakiilan karo wanaxwi dalika wixii lamida dabcan qofka yani haddii maanta la yihaahdo wax la kala kiraysan maayo ciriiri baa ku sugan qofkii waxa laga guri aanan gadan karin intuu ka bilaabaya qofkii maala meel fog aaday oo kale haddii aan aanu helin gaari uu kiraystay intuu ka bilaabaya ijaarada waxaa ku sugan laakiin macnaheedu ma hadii la qofk inuu dhimanayo maaha wahaakada dawaalihid waaa lami ah wakaaladii kale inuu qof qof kale uu wakiisho meeluusan aadi karin uu yidhaahdo anuu wakiil hayga noqdo wamaa ilaa dalika axkaamtii wakaalada intaa keliya maha laakiin waa erey bixin baanu u sheegeyna wailaa baab اlijaara iyo baab wakaala marka la galo waa baab saa u baaxad weyn u baahan in maaragtay bad aanan sahlanayn oo la dabaalan karo ama u baahan in la dabaasho wey wa mihaalu axkaami taxsiiniyaati haddaanu mihaalinana استحباaب أkذi الزينة in la wanaajiyo qofki in wax quruxsan uu qaato والcamل بkhisاaل الفطرة una ku camal falo فiطradii iyo qeybaheeda kala duwan وسائر الآadاaب الشharciyaةi iyo aadaabta sharciga wixii markaa la xiriiroo dhan qofki inuu dhar quruxsan uu qaato kale ama dharka isku bedbedeloo kale ama uu winterkan wax gaara u qaato o samarkan wax gaara u qaato markuu dad qaabila wax gaara u qaato markuu xaflad gaara u joogo wax qaar waxyaabahaas iska taxsiiniyaad woode yani la dhihi maayo qofka hadduu waayo xitaa ciriiri buu dareemaya maha wax ka badbadina wey wa binaaءa calىa dalik inagoo arinkaa ku dhisayna fain sakata الshaaricu can shayin ma haddii shaarica xakiimkaayo wuxuun ka aamuso falam yaxkum fiihi biamri walaa nahyi aanu waxba aanu ku xugminin oo aanuna dhihin sameeye ama ka taga aan la dhihin walam yarid fiihi daliilu aanuna ku soo arorin daliil daliilkaasoo muctabaru la tixgeliyo oo min qiyaasin ah aw gayrihi ama qiyaas waxaanan ahayn walam yadula daliilu calى ana tilka اmaslaxaةa mulgaat sharciya daliilna aanu muujin in maslaxada iyada ah sharci ahaan loo kansalay faina اlmujtahida ruuxa caalimka yanduru wuxuu u kuurgalayaa oo fiirinayaa ma fiihi الmaslaxaةu waxay maslaxa iyo danu ay ku jirto fayamuru bihi sidaasuu faraya wma fiihi اmafsadatu ayuu u kuurgalaya oo fiirinaya fayanhaa canhu waa uu marka ka reebaya walow lam yastanid ilaa daliilin yaanuba daliil u tiirsanin aanu cuskanin daliilkaasoo mcayan markaa la yaqaan hadalkan wuxuu rabaa inuu ku yihaahdo marmar waxaa jiri karta aayad aynaan hayn xadiidna aynaan hayn xadiidna leh waxaan sameeye ama aayadna leh waxaan sameeye eh, amaba wax naga celinayo aayad ama xadiid leh waxaan ha samaynana inaan weyna laga yaabaa amaba meeshii قiyaas xitaa ma jiro iجmاع ma jiro meel loo tirsada m win waa w cusuboo noloshii markaa eh, kusoo deriyo dadku hore marka aynu uqoon quraankana kama xadiiskana kama hadlin marka waxa uu leeyahay xaaladaasoo kale markay dhacdo qofka mujtahidka horta shaygan cusub ee yimid waa inuu dhowr zaawiyo eh, jawaani fara badan uu shayga uu ka eego uu ka fiiriyo oo kadib xugn marka uu ku duldejiyo marka wuxuu arkayaa haddii shayga kan maslaxadii eh, aadanaha nooعa ma uu shaygan uu gudan karo ku qumi karana shayga wuxuu le waa shay sharciyaysan hadduu arka shaygan isticmaalkiisa mafaasid inay ka dhalanaysana dadka uu ka celinaya intaa waa inta ugu horeysa gogol dhulka nooga dhiga noogaga dhiga sheekha وkذلika يجuuز للإmاaمi imaamka waxaa kaloo u banaan إصداaر الأنظimaةi inuu soo fuliyo uu fuliyo amaba uu bmacnaa uu soo saaro الأنظima nidaamyo sistamyo kala duwan والqawاaنiن iyo qawaaninta lagu shaqayn lah iyo wالtacliimaati اlwadciyata iyo tacliimaadka la dejiyey litaxqiiqi almasaalix اlaniya si loo taxqiijiyo oo loo gaaro masaalixda dhow yani alaniya hadda ee jirta iyo wadar'i اlmafaasidi wax alla wixii dhibana in la celiyo fii ma laa yukhaalifu sharca iyadoo arintaana ay tahay iطaar aana sharcigii markaa khilaafaynin wadalika maca الtaqayudi arinkaana wuxuu noqon karaa iyadoo lagu qaysoomayo aan la dhaafaynin bima yadul calayhi اlkitaabu wالsunaةu min dalik fii dalik waxa qur'aanka iyo sunadu marka ay muujiyaan arrinkaa ku saabsan calى an yakuuna dalika inuu ahaado arrinkaa shardigeed bimacrifati ahli اlijtihaadi الsharciy nimanka ijtihaadka sharciga ahalka u ah ogaanshahood inuu ahaado aladiina kuwaasoo imtasajat ay dheehantay arwaaxuhum ruuxdooda biruuxi الshariicati shareicada ruuxooda ay ku dheehantay waasbaxa dawquhum wamashrabuhum dowqooda iyo waxay cabayaan iyo meeshay wax ka cabayaan ay noqotay min dowqihaa shariicadan dowqeeda iyo wamashrabihaa shariicada xaggeeda inay ka cabaan ay noqotay hadalka wuxuu leeyahay arrimahaasoo kale markay dhacaan oo daliilna aan lahayn waxaa loo ogol yahay ninka imaamka ah waxaa loo ogol yahay inuu dejiyo qawaaniin gaara ah oo yihahda qaanuunka iyo qaanuunka waa in lagu socda hadda kadib ilan qaanuunkan la dejinaya maaha aayad mid khilaafsan xadيiث mid khilaafsan maaha ayad xadiiثa hore ugaga hadlana ma hayno inuu marka yihahdo mثalا inuu yihahdo qاnuunka mثalا qwaaninta haddaan hadda soo dhoweeyo oo kale yaعni mثalا eh, ishaarat الmuruur oo kale senyaalahoo kale eh, maaragtay markii ishaaradan ee eh, dadka baabuurta baabuurta kale hagtoo kale yaعni markii uu cagaar kuu soo baxana gaarigi ha dhaqaaqo markii baasho ay tahay guduud ama casa ay tahana gaarigii ha istaaga marka la leeyahay aayadna ma hayno xadiiثna ma hayno wax diidana ma hayno waxna reebana ma lakin masaalixda bini aadamka sayan gawaarida isugu dhicin sowsa meesha shil aan u dhicin qaanuun ahaan ba waa qofkii arintaa waafaqi waayo dhaafana waa la ganaaxaya qofkii bimacnaa qof kale ku dhacan qawaaniinta sidaas oo kale waa almasaalix almursala markaad maqashid waa masaalixda sidaas oo kale marka ninka imaamka way u banaan tahay inuu axkaam sidaas oo kale uu dejiyo haddii axkaamtaasu ujeedadeeda ay tahay in bulshadan iyo baahideeda markaa lagu daboolo in aحكاaم qaaرkeed aحكaaمta qaaرkeedna waa la dejin karaa hadii aحكaaمta loogu talagalay in maxay la celiyo mafaasid marka imanaysa ee ma aha aحكaaمtii wadciga ahayd qawaaninta meesha ilahi subحaanaه wataعala qisaas uu ku sheegay annaga howl kale aan kale ku bedelano meesha ilahi subحaanaه wataعala gacan jarid uu ku sheegana annaga howl kale aan ku bedelano taasu ka hadli mayno taasu maaha laakiin aحكaaمtan waa anظimo waa system sida mثala masjidkan oo kale ee markaska maala aad joogtaan oo kale qاanun inuu yeesho qofka soo gelayo kabaha xagga soo dhig markaa soo gelaysa yaanan sawd la maqlin ee qofka cuntada cunay meel lagu talagalaa jira ee dumarka meel lagu talagalaa jira albaabka halkaasa loo soo dejinaya qof inuu yimaado soo istaago kudhihi ma ilaah baana faray in kabaha meesha aan dhigno meeshaan doonaan la aadeyna ma ayad baad u haysaa arrintu saas maaha micnaha waxay ka mid tahay waa masaalix danaha bulshada iyo baahida bulshada lagu daboolaya la-aanteedna wixii ma soconayaan way fawd bay anarkism baa meesha imanaya marka wuxuu leeya laakiin arrintan oo kale marka la fulinayo culimada cilmiga u leh waa inay arrintan ogaadaan maadaama shaygan uu shay diin ku salaysan marka uu noqonayo culummadan waa inay noqon dadka ahlu ijtihaadka ah oo ruuxdooda iyo mri cimrigooda iyo cilmigooda waxooda dhanba ku salaysan hada diin wey wa kaana الصaxaabatu ridwan اllahi calayhim صaxaabatu rasul lah sal alيه wasalam waxay ahaayeen radia allahu canhum yatabicuuna almasaalixa fi tasarufaatihim اlcaama waxay raaci jireen masaalixda iyada ah markii ay yani noloshooda guud iyo tasarufaadkooda guud iyo mucaamalkooda guud masaalixda bay raaci jireen فجمع الإمامان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما القرآن في مصحف في الصحف أبو بكر iyo cمر qرآaنka waxay ku kulmiyeen في الصحف وقال أبو بكر في ذلك أبو بكر markuu arinkaas samey مxuu yihi هو والله khير ilah baan ku dhaartay insaan loo jamciya waa khير ثuma kaتبه الإمام عثمان عثمان baa marka qore رضي الله عنه في مصحف واحد wuxuu ku qora مصحف keliya وزع منه على كuلi مصر من الأمساaر magaalo walba magaalooyinka waaweyn ka mida wuxuu gaarsiiyey نسkatan koobi buu gaarsiiyey وأbقى cindahu نسkatan koobiga asalkaana meeshuu dhigay lagu magacaabo المصxف alimaam sida na soo martay marka meeshii lama hayo hala jamciyo iyaan la jamcinayn amarna ma hayno nahyina ma hayno laakiin way fakereenoo war qur-aanka sidee lagu ilaalin karaa waa tii abubakr radi allahu canhu markii istaxsara اlqatl nimankii quraa'da ahaa waa tan yihi hala jamciyo cثmaan بn cafan radi allahu canhu markuu khilaafka u batay war sideen khilaafka u yaraynaa differencigan qira'aadka ka yimid minimise in lagu sameeyo la yareeyo wuxuu yihi hala jamciyo meel halaysugu keeno calى qira'aةi waaxida oo sabcatu axrufti markaa xambaarsan taa marka waxaaso dhan waa masaalix ay markaa ay gooyeen ama ay ka baaraan degeen nimankii ahalka u ahaa liijtihaad sida alimaam abubakr iyo cumar cثmaan cali raggii la midka ahaa وsaadara naam واstakhlafa الإimaamu abu bakri cumara duna daliili abu bakr markuu dhimanayey wuxuu bedel ka dhigay maxay istikhlaaf wuxuu kaga dhigay bedelkiisa cumar duna daliili istadala bihi calى اstikhlaaf iyadoo meesha aanu jirin daliil tusinaya in uu xaq u leeyahay abubakr inuu yidhaahdo cumar baa bedelkeyga meesha haddaan ka baxo taa marka maxay muujinaysaa masaalixda guud baa marka loo kurgalo wey wasaadara اimaamu cumar cumar bn khadaab radi allahu canhu wuxuu musaadara ku sameeyey uu yihi lama bixin karo shilid meeshan lagama bixin karo nisfa amwaali اlwulaah nimankii gobernatoriyaasha ama barasaabyada ahaa meelaha kala duwan u diray maalkooda haaf ka mid wuxuu yihi meel lagama bixin karo accountkoodii ku jiraysaa wey lamaa daharat lahu markay usoo muuqatay amwaalu maal ظaahiratun ee bimacnaa muuqda lam takun lahum aanan u sugnaanin qabla اwilaayati intaanan hawshan aanan loo dhiibin ka hor hذا مع cadم الbayinaةi iyadoo meesha ayan jirin cadayn أنahم jamacuuha inay amwaashaasu ay kulmiyeen oo meel isugu geeyeen min غayri wجهiha طariiقan شharci ahayn macnaheedu waa maxay cmar khaطaab radi ه an wktigiis markii la gaaray waa tii ay jireen niman fara badan ee gobonatoorayaal ah amaba governorsa ama barasaabyo ah oo loo kala diro gobollo kala duwan iyo meelo kala duwan magaalooyin kala duwan ay joogeen il waxay matalayaan khaliifaة الmuslimiin marka nimanka waxaa la arkay muddo yar markii ay maamulka ay hayeen nin walba waxaa la arkay isagoo intaasoo kunoo lacaga haysta marka cumar khadaab wuu weydiiye wuxuu war maalkan intee laga keenay ka hor intaana shaqadan laguu dhiibin maalkan meesha ma oolin yani maalkan intee laga keenay cumar khadaab marka bayine ma haysto cadaynaysa maalka nimankan inay xaaraam ama risho ay ku qaateen wax cadaynaya ma laha laakiin bimujarad wuxuu yidhi maalkan intaan hawshan laguu dhiibin maalkan maadan haysan marka hawshan laguu dhiibo nin madaxa lagaa dhiga maalkan ku galay marka maslaxa la ilaalinaya darteed iyo ah, danaha ah, bulshada eh, guud ahaaneed iyadoo lamuraacinaya darteed ayuu xi maalkan khalaas way meeshaas ku jiraya haaf ka mida lama dhaqaajin kara haafkaa ku tasaruf haddaad doontaan wasana alimaamu cuثmaan alaadaana alawala lijumcati cuثmaan ibn cafaan radi allahu canhu wuxuu suneeyey aadaanka koowaada jimca saa la socotaan salaada jimcada kama duuna salaadaha kale hal aadaan bay leedahay sida duhurka logu adimo casirka hal adin loogu adimo jimcaha ay leedahay lakiin cثmaan بn cafan radi l wktigiisii markii nooca ma tamadunka uu batay oo noloshu ay waasic ay noqoto oo tijaarada ay badatay oo adduunka noocan ma la taطawuro howlo fara badan marka ay soo baxeen wuxuu adinka leh lagu daro oo ah adinka koowaad ee la adimo si bimacnaa qofkii taajirka ahaa ee bee mushtarka ahaa uu isu ururiyo howshiisa usoo gebagabeeyo si markii aadaanka labaad markuu yimaadaan isagoo diyaar masaajka usoo galo marka شharciyaynta la sharciyeeyey adinkaas waa shay sharciya في bidaayaة الأmr maxaa yeele waa maslaxa mursala ayaa markii meesha ku jirta weeye maslaxa mursala inkastoo culamada qaarkood ay leeyihiin طabعan waqtigii hore ahayd lakin haddii almaslaxa mursala hadda adinka maadaama dibadda aan laga maqlayin sida yurub marka la joogo kale oo daakhilka laga maqlayo oo qof maqlaya ayaan jirin oo meeshan keliya laga adimayo de maslaxadii eh, cumar cثmaan بn cafan uu u suneeyey shaygii meeshii marka ma jirto nomo khalaas way dhamaatay marka hal mar keliya hala adimo waxay kamid tahay fataawida bacd اclama jazahm اllah khayra وxarqa الإimaam عaliي bacd الraafidati aladiina galw fiihi wazacamuuhu ilaha cali bn abi aalibna wuxuu gubay raafidada qaarkood buu dab qabad siiyey ee ku xadgudbay cali bn abi aalib ku xadgudbay wazacamuuhu waxayna sheegteen وزacmuuhu waxayna ka yeeleen isagii oo ay ka dhigeen ilaahan bay ka dhigeen waa sida iyagu sheegteen calى xadi zacmihim wey marka cali بn abi طaalib waxaad ogtihiin eh, waxaa raafida waay kami waa firqo kamida ah firaqdii shiicada marka firqadan waa firqada ugu ay culamada ahlusunna waljamaca ay kufrisiiyaan maxaa yaele iyaga raafida raafida waxaa loogu magacaabay ko lirafdihim liabi bakrin cumar oo ay diidanaayeen totali oo ay gaalnimo ku xukmiyeen oo jibtayn ku xukmiyeen adaaquut ay yihaahdeen magacyo u bixiyeen taas waa mid number laba waxay ku xadgudbeen cali bin abi aalib muwaasafaadkiisa sida loo amaanay loo amaanay loo boonbooninayay ilaa ay gaarsiiyeen heer ay yihahdeen cali bn abi aalib ilaah buuba ahaa qolyahaasoo kale cali bn abi aalib radi allahu canhu inuu ka aamusa maaha anaa lay sharfay maaha uu soo qabta dab buu qabasiiyey waa maslaxa mana aha qofka bini aadamka in dab lagu guba maaha laakiin wuxuu rabaa inuu albaabkaba xero dib dambasaan arrinta loo soo haweysan waqad اxtaja biاlmaslaxati اlmursalati marka maslaxadan mursalada ah yani walidaalika magaceedaad ka fahmaysaa waa dan mursala oo bimacnaa furan oo la sii daayey oo lasoo koobi karo oo laysku celin karo say culimmada yihaahdaan wa uniiba wa ahbata biha اlaxkaama وqad اxtaja bاlmaslaxaةi اlmursalati وahbata biha اlaxkaama waxaa soo delisay almaslaxa mursala xugubna ku sugay maliku وaxmedu warafada اlأkhda biha in la qaatana waxaa diiday ashaaficiyatu wالظaahiriya marka almaslax mursala wax laysku waafaqsan yaha maaha waana sababta loo soo hoosgeliyey hada baab ee lagu magac adila اmkhtalaf fiiha waxaa soo dhoweeyey alimaam malik walimaam axmed waxaa diiday alimaam shaafici waa aلظaahiri way diideen aلظaahiri waaba taqaanaan ciladooda daahirka aan ku dhegno marka maslaxa intaa laga soo dhexbixiye meeshan laga jiray ma ogola nimanka marka ogolaaday markaan u baxno shuruud baa jirta baabkan waa baab almaslaxa almursala waa baab furan oo x l ah oo iska weyn laga yaabo iyadoo hal albaab la ogol yahay in konton albaab dadka ay ka furaan oo la maslaxa mursala maslaxa mursala oo waxyaabo badan aan sharci ahayn lagu sharciyeeyo marka waxaa la samaynaya xuduud baa loo dejinaya dawaabid waa inuu yeesho dawaabida marka restrictionskaas waa inaan la dhaafin ko shuruuط اcamali bاlmaslaxaةi اmursala shuruuda ee loo dejiyey marka lagu camal fal bmaslaxa mursala waxaa ka mida horta wuxuu leya yushtarطu lisixaةi اcamali waxaa loo shardiyaa si ku camalfalka almaslaxa mursal ay u surtowdo ama صaxiix ay u noqoto dheh yushtarطu waa la shardiyaa lisixaةi اcamali ku camalfalo almaslaxa mursal lagu camalfalo say u asaxdo aw اlxukmi bmuqtada اmaslaxaةi اmursalati ama si loogu xukmiyo muqtadaha ama almaslaxa almursala waxay keenayso si iyadii u asaxdo ama w loogu xugmiyo waxaa la shardiya umuuru baa la shardiyaa الsharط الأول muxuu yahay an laa yukhaalifa الxukmu almuhbatu biالmaslaxaةi nafsa sharciya taa waa ko inaanu khilaafin xugumka lagu suga bimaslaxa sharciya waa inuusan khilaafin nas sharciya oo sugan aayadna waa inaanu ka hor iman xadiina waanu ka hor iman shay aayad ka hor imaanaya ama xadiid ka hor imaanaya taas marka ma soconayso aيad an ka hor iman xadيث o فmا waرadت bه الشhaريcaة miن الأحكاam شhaريicada waxay la soo arorto أحكاama lاa يجuز مcaaرaضaتha ma banaana in laga hor yimaado بأحكاami in lagala hor yimaado ma banaana أحكاamtaasu يudacىa la sheeganayo بinaaؤhaa ku dhisitaankeeda calى maصلحaةi lagu dul dhisay لأnنaha maxaa yeele hadday arintaasu dhacdo xiina idin goorta iyada takuunu waxay noqonaysaa xaaladaas kale hadday timaado masaalixu ayay noqonaysaa takunu masaalix mulgaatan ee bimacnaa la tuuray fii nadari الshaarici marka shareecada loo baxo ama shaarica xakiimka loo baxo liأnnahu buniya اlxukmu maxaa xukumka waxa lagu dhisay calىa khilaafi ma taqtadiihi waxa ay shareecada keenaysa wax kasoo horjeeda marba haddii aayaadki xadiis kasoo horjeeda waxaan leenahay ah, ibrib cala اljidaar derbigaa ku garaac hasoo dhoweynin falaa yajuuzu اlxukmu ma banaana in la xukmiyo bijawaazi ااstislaami inay banaan tahay in laysu dhiibo lilcadaai cadowga bidacwa iyadoo la sheegana ana fiihi maslaxata xifdi الnufuusi wاlamwaal iyadoo la sheegan o le war maslaxa ku jirto maalkeena iyo nafteena badbaadaysa haddii cadowga laga hor yimaado لأnnahu maxaa arrinka isaga mukhaalifu liلnusuusi الsharciyati waxa uu khilaafaya oo ka hor imanaya nusuusta sharciga ah alaamirati bqitaali الkufaari ay faraysa in kufaarta lala dagaalamo wاdifaaci can xawزaة الdiin ee ka hadlaysa in la difaaco diinka kan bmacnaa la difaaco teedkiisa wa xurumaati اlummati اlislaamiya iyo ummadan islaamiga sharafta iyo xurumaadka ay leedahay waxyaabaha ilahi subxaana wa tacaala uu siiye uu ku sharfo caagan maca maa fiihi min atacarudi waxaa kaloo ku jira u banbixido lilqatli loo banba maca maa fiihi min atacarudi maca maa fiihi iyadoo meeshaas ay ku jirto min atacarudi u banbixido lilqatli dil iyo wa talafi اlamwaali maal oo bimacnaa maalka oo markaa telef lagu sameynayo la baabi'inayo qof inuu intu yimaado yihaahdo naga joojiya yaan la gelin hawshi yaan la gelin qitaal cadaa yaan la gelin maxaa dhacay haddii kale waa nala baabi'inaya marka maslaxa mursalaan tiigsanaynaa almaslaxa mursal waxay keenaysa si maalkeena u badbaado nafteena u badbaado in arrintaa la joojiyo taas ma soconaysu yiri maxaa nusuus sharcigaa jirta ee leh cadowga yaanan la isku dhiibin nusuusaa sharcigaa la qaadanaya buu yiri wwجهu taana markaa hadii la twjiya waxay noqonaysaa أن المaصاaلح اlatي rاacاha الشharcu cinda تشhريiع الجiهاad masaalixda uu muraaceeyey shaarica xakiimka ama sharciga uu muraaceeyey marka jihaadka la sharciyeynayey min إعزاaز الdiini diinka kan in la cizeeyo wa xuصuuل الhaybati in haybe ay markaa u xasisho لأhlihi dadka diinka ku dhegan iyo wma ystتبchu ذalika min الmaصاaلح الcaظيمة iyo taa wixii raacsanoo masaalixda waaweyna yulgii waa uu ilgaynaya sharcigii bijaanibihaa iyada wixii dhinaceeda ahaada maca ma bijaanibiha ma fiihi min الtacarudi lifaqdi bacضi الأmwaali wa talfi bacضi النufuus wax all wixii markaa ku jira meesha ee dadka u banbixinaya in maalka qaarkii la waayo iyo maalka nufuusta qaarkoodna talf ay markaa ay noqoto marka wuxuu leeyahy masaalixda oo shaarica uu sharcigu xakiimka uu jideeyey oo عزاaز الdيn iyo xصuل hybة لأhلi وma ysتع ذلiك يلغى و بجانبها mا فيهi miن التacaرض لفقد بعض الأمواaل وتلف بعض النفوس يعني hadيi meeشha la yimaado yihaahdo intaa keliya شhaygii lagu koobo yihahdo meeشha ama فقد الأمواaل meeشha ay timaadaan oo yihahdo mثلا تلف النفوس ay timaadaan meeشha مxaa baxaya ujeedooyin kale waaweynaa ah عزاaز الdيn waxaa baxay xusuul haybati biahli waxaa baxaya masaalixdii kale waaweynaad ayaa marka meesha baxaysa wey yulgii marka wuu iqleynayaa oo wuu tuurayaa oo ma tixgelinayo sharcigii bijaanibiha iyada wixii dhankeeda ahaaday maca maa fiihi haba dhex ahaaday yani iyadoo shaygaas arintan la samaynayo oo haddii la yihahdo iczaazu diin baa la samaynaya meesha ay jirto atacarud lifaqdi اlamwaal oo haddii la yihahdo maanta xusuul haybati ahli tacarud lifaqdi اlamwaal oo la yihahdo masaalix cadiima atacarud lifaqdi iyadoo ay ku jirto iyo faqdi nufuus iyadoo taa ay jirto ayuu sharciga taa keliya markaa bar yeelay way jumlada الsharط الثاني shardiga labaad an laa yakuna fi اlxukmi xukumka inaanu dhex ahaanin bimuqtabى maslaxati اlmursalati oo ah almaslaxa almursala waxay keenaysa xukumka waa inu dhex ahaanin ihbaatu cibaadaةi jadiida cibaado cusub oo la sugayo walaa idaafatu ruknin aw sharطi lcibaadaةi mashruuca ama tiir cusub ama shardi cusub inaan lagu soo darin oo cibaado mashruuca horay u jirta inaan lagu soo biirin walaa ziyaadaة aw naqص fi muqadarin sharciy waxna aan lagu darin ana laga dhimin shay sharciga uu qadaray ka ziyaadaة الtacwiidi calى diya calى diya amaba in bimacnaa wax un lagu sii daro diyadii iyo markii la bixinayo compensationka la samaynayo macnaha waa maxay shardiga labaad wuxuu yahay iyadoo leeyahay muqtada maslaxa sharciya anagoo ilaalinayna cibaado cusub aan kusoo darno arintaas marka ma soconayso oo dadka qaarkii inay yihahdaan maala aan hadda samaysan cibaado cusub hore aanan u jirin salaad cusub baanu iska samaynayna maadaama oo iyadoo aan leenaha haddii salaada cusub aan hadda la samayn dhalinyaradii baa suuqa gelayso marka salaad cusub aan u samayno saan u mashquulin oo kale taasu diin maaha maxaa cibaadada maxaa niri asalkeedi muxuu ahaa tawaquf laguma soo dari kara wey ama qofki inuu yihahdo mayo noocna maadaama la joogo wastigan la joogo yurub la joogo salaadahun iska dhib badan yihiin lama tukan karo salaad cisho waqtigeeda lama tukan karo haddaan iska kansalna ka waramo oo l maslaxa mursala danaha bulshada la ilaalinaya ama la salaad subax looma soo kici kare meeshan waa taqaana waqtigu isku dhow dhowyahay salaada subax hala kansalo kaasu maslaxa sharciga maaha wey الشharط الثالث shardiga saddexaad an yakuna xusuul الmaصlaxaةi bاlxukmi maqطuuca bihi marka laleeyahay xusuul maslaxa aan ka hadlayna maslaxa meesha ka imanaysa markaan leenahay waa in horta la hubo xukunkaas aan dejinayno waa inaan hubno maslaxadaas inaan heli karno aw gaaliba calى الظani haddaan la hubinoo maqطuuc aana ahayn sida malaheena ku xogbato waa inay noqoto wey ama الmasaalix alati yakunu taxsiiluha bاlxukmi mawhuma ama masaalixda oo helitaankeeda xukumkaa lagu helay ay tahay mid laismoodsiinayo aan la hubin falaa yajuuzu اlcamalu biha ma banaana in lagu camal falo maslaxo aan la ogeyn goorta imanayso iyo sida u dhacayso haddaan ismoodsiin waa intaasoo maslaxa laga helaa taas ma banaano waa inaan ognahay kan markaan samayna maslaa fulan almaslaxa alfulaniya wamaslaxa alfulaniya inaan ka helayno wixii u noqon kara shay bimacnaa maqtuucun bihi inuu noqon karo oo dadkii dhibka ka celinayo fasaadkii celinaya maslaxadii dadka marka ka shaqeynaya laakiin haddaan la hubin oo aan islena waa intaasoo maslaxa ay ka timaado taas wax laguma dul dhisi kara wey الsharط الraaبع shardiga afaraad an laa yastتبic الxukmu bmuqtadىa tilka الmaslaxaةi waa inaanu keenin xukuمkii lagu dul dhisay المصلحة مفسdة waa inaanu keenin dhib مفsadadaas أcظمa ka weynin badan min tilka المصلحaةi مصلحada aan sheeganayna ka weynin badan أو amase musaawiyaةa lahaa yadii lamida bal laabuda an takuna المصلحaةu أكبar waxaa lagama maarmaana maslaxadu inay noqoto mid marka iyada ka weyn yani waa maxay shaygan maslaxada aan eegeynay ama aan sugeynaay waa inay noqoto maslaxo ka weynin badan xukunkan meesha aanu jidayne laba arimoodna waa in laga ilaaliyo waa in maslaxadaas aanayna gaadhsiin mafsada dhib waa inaan meesha ka iman iyo fasaad number labo maslaxada haddii maala fasaadka aan ku dhici karno iyo maslaxada aan gaari karno hadday isku mid yihiin taana faa'iida ma laha mar walbaba waa in wax ziyaadaa oo noocan ma diintii wax u qaban kara bulshadii wax u qaban kara shaygu inuu noqdo laakiin haddii fasaadka meesha ka imanaya iyo maslaxada meesha ka imanaya ay yihiin fifty fifty ay yihiin oo isku mid yihiin taas oo saasoo kale ay tahay amaba noocan ma fasaadkii uu ka badan yahay taasu markaa lama keeni karo maslaxadii iyadahay الشharط الkhamiس shardiga شhanaad an yakuna isdaaru الxukmi muraada bihi الmaslaxaة الcaamaة للأmaة الإسlaamiya in loola jeedo xukunkaa soo fulintiisa iyo soo saaristiisa in loola jeedo in micnaha in xukunkaas uu noqdo muraada bihi الmaslaxaة الcaama للأmaة الإسlaamiya maslaxada guud ee ummadan islaamiga looga shaqeynayo inuu xukunka marka u noqdo falaa yajuuzu ma banaana isdaaru اlaxkaami in lasoo fuliyo ama lasoo saaro axkaamtii allatii axkaamtaasoo laa yubtagaa biha aan lagu raadinayn ilaa taxqiiqu maslaxatin khaasa in bimacnaa lagu gaaro maslaxa khaas ahoo dad gaara marka ay leeyihiin bimacna waa max maslaxada markaan leenahay waanu dejinayna inay noqoto maslaxa bulshado dhan ay u siman tahay qof kasto inuu ka faa'iidi karo ummadoo dhan ma aha keliya tan wadanka eh, ku nool wadan kasto qof muslim uu joogo maslaxadaas waa inay gaari karto oo dantaas waa inay gaari karto waa inay baahidiisa ay dabooli karto laakiin midda gaarkaa ah, dad gaara ay wataan oo danahooda gaarka ay ku ilaashanayaan taasu ma soconayso wey kalqawaaniin alwadciya sida qawaaniintan wadciga ah, dadka ay dejiyeen oo kale alatii tusdaru axyaana marmarka qaarkiis loo soo saaro limaslaxati bacdi mutanafidiina siyaasiyiin aw اqtisaadiyiin aw ijtimaaciyiin ee loo soo saaro dan gaaro iska leeyihiin dadka qaarkood ee siyaasi ahaan ama dhaqaale ahaan ama bulsho ahaan dana gaara u wata nin baa wuxuu rabaa in bmacnaa sida hadda aad maqlaysid atacdiil dastuurigaad maqlaysid oo kale wey oo waddamada qaarkood oo laleeyahay dastuurka wax laga bedelay maxaa loo bedelaya madaxweynaha wuxuu si uu wiilkiisa ugu sii sallaxo ayaa waxaa la yidhi madaxweynaha hadduu dhinta wiilkiisa meesha soo geli kara dastuurkaasaan sameynna isagoo le waxaan ku ilaalinayna almaslaxa alcaama in madaxweynaha konton sano meesha uu taagnaan kara laga qaadi karin in bimacnaa noocan ma qofkii mutadayinaba in laga ilaaliyo ciidankii masaalix baan ilaalinaya taasu maaha taas waa maxay dana gaara oo dad gaara ay leeyihiin baa lagu fushanaya taas maslaxa maaha marka الشharط السادس shardiga لحaad أn yakuna الxukم bdarajaةi mulaaئimaةi lلmaslaxa xukumku waa inuu noqdo darajo bmacnaa u dhiganta u cuntanta maslaxadii bmacnaa lamida muhtajan bihi fii wadcihi bhadi الsharc dejintiisa marka la dejinayana waa in laga shidaal qaato oo laga dab qaato hadyi sharci sharciga hanuunkiisa iftiinka uu bixinayo waa in bmacnaa meeshaasi la raaco wey وبصفة موافقة لma تقتضيهi العقول السليمة waa in u dhaco hab ama hab بمعنaa waafqsan caqliga سليمka wuxuu keenayo فlا يجuز الحكم على أساaس المصلحة بqتل maن يكذب ma banaana in la xukmiyo iyadoo maslaxa lagu dul dhisayo qofkii been sheegay in la dilo aw إxراaqu zarcih ama beertiisa la gubo aw itlaafu daarih ama gurigiisa la burburiyo aw musaadarati amwaalih ama amlaakii ama wax all wuxuu lahaa mumtalakaadka propertyga isaga uu lahaa in bimacnaa la yidhaahdo ma qaadan kartid oo laga celiyo qaala ibnu daqiiq اlciid wuxuu yihi lastu unkiru calىa man ictabara asla اmasaalix anigu ma diidani kumana inkirayo qofka tixgeliya asl masaalix lakin اlistirsaala fiiha lakin اlistirsaala fiiha lakin waxaan inkiraya on kasoo horjeeda in lagu sii fogaado wa taxqiiquhaa in maslaxada la taxqiijina yaxtaaju ilىa nadari shadiid wuxuu u baahan yahay ukurgal toosan ama fiiro aad iyo aad u xeldheer bu u bahan yahy bu yihi waa hadal cajiiba waa maxay anagoo len almaslaxa mursala qofkii been sheegaba hala dilo ama gurigiisa saan ha lagu sameeyo qofkii wax yar sameeya hala yihahdo gacmaha laga goyo taas maslaxa mursala maaha waa in بمعنى marka ley gacan hala goyn oo taas kayskan ma soo gelaya taas waa nas sharciga tuuga kuso aror in gacanta laga jaray laakiin inuu yihah dembi aanan sharciga wax u dejin oo sab wadci aanan lahayn inuu ninka xaakimka iska samaysto maslaxa mursala darteed taas ma soconayso walidalika hadalka ibn daqiiq ciid cajiib wuxuu leeyahay anigu ma diidani in almaslaxa mursala lasoo dhoweeyo laakiin waxaan kasoo horjeedaa buu yihi in laysaga fogaado maanta shay walba maslaxa mursala maslaxa mursal xataa bidacdiiba maanta waa leeyahy almasaalix mursala soo gashay bidca diiniya ayaa waa l maslxa mursal ay soo gashay taa ma ogeli buu yihi in arintan eh, la howlgeliyo oo calى arضi اlwaaqic ay ku taagnaato almaslxa mursalana waxay u baahan tahay daraaso mustafiiday u baahan tahay qof intuu maanta intuu fakera yihahdo almaslxa mursala arintan samey arrintaas ma soconayso nowciyaة اlaxkaam alati tubnى calى mujaradi اmaslaxati اmursala axkaamta nooceeda ee lagu dul dhisayo almaslxa mursala keliya axkaamtaas maxay tahay alaxkaam alati tubnى على مجرد المصلحة المرسلة أحكاamta lagu dul dhisayo مصلحة المرسلة un keliya layسat أحكاama شharciya taas أحكاam شharciya maaha hadii alمصلحة المرسلة keliya aanu ku dul dhisno waxaad ku baraarugtaa xugم شharci inaanu ahayn falaa yahبuت biha kuma sugnaado iyadii وuجوب شharciي شhay waaجiبo شharciya وalaa تaحriiم شharciي شhay xaaraamo شharciya sharciya walaakinaha axkaamu wadciya lakin waa axkaam wadciya loo dejiyey inay calaamo u noqoto xugum kale fain kaanat hadday axkaamtaasu ay tahay min imaamin midii kasoo fushay nin madaxa waajib الطاacati ay khasab ay tahay waajib ay tahay in loo hogaansamo likowni imaamatihi tamat calى اwجه الsharciي maadaama ninkan madaxtinimadiisa ay u dhacday hab sharci oo bmacnaa oo diini ay u dhacday fainahu yuhaabu abaalmarin baa ilahi subxanaه wa taعala uu ka abaalmarinaya man iltazama biha qofkii hogaansa bmacnaa qofkii laazima u hogaansama ninka kan daacadiisa inuu hogaansamo liwujuubi طaacati اimaam الxaq iyadoo ay ugu wacan tahay waajibnimada qofka muslimka looga baahan yahay inuu u hogaansamo imaam kasta ama nin kastoo madaxa ee xaqa ee xaqnimo markaa loo doortay hadalkan wuxuu tilmaamaya macno ah mثلا أحكاaمtaas أحكاaم شharciga horta mah ogaada أحكاaم شharciga hadaan ahayn بmعnaa goortaa doontaa khilaafi kartaa goortaa doontaa qaadan kartaa wax mulزima maaha taas waa mid laakiin wuxuu yihi hadii laakiin أحكاaمtaas uu ninka faray ama noocan ma dejiyey uu yahay nin madaxa ninkana uu yahay nin imaamnimadiisa ama madaxtinimadiisana ay tahay mid bmacnaa wejhi sharciga ku timid qofkii markaa markuu أحكاaمta ku camalfalay ilahi subحaanaه wataعalى maadaamu ulilmriga in la aطeec u ku amray iska aطeec wax alla wuxuu ku faran aطeec masaalixduna ay yihiin mid ay tahay mid bmacnaa dawaabidii aanu soo sheegin marka waafaqsan muwaafaqo walbaba iyo daaco walbaba iyo hogaansan walbaba qofka uu la yimaado waa laga abaalmarinaya wakada yajibu اliltizaamu biha waxaa kaloo waajib noqonaya in la dhowro la ilaaliyo in kaana اlkhlaalu biha yuؤdii ilى اlاbdiraari bالnaas hadii axkaamta oo meel looga dhacayo ay keenayso in dadkii dhib marka uu soo gaaro iyo wa xusuuli fawda marka fawdana iska dhacdo oo meeshii kayos iska noqoto oo wixii aan bimacnaa habaysnayn wa mihaalu dalika taa waxaa mithaal u ah qawaaniin اlmuruur gawaarida marka la wadayo iyo gaariga marka lamada qawaaniinta la raaco kale traffic ruleska la raaco kale taasoo kalea ka mida fahada الnوع وamhaaluh nooca wax lamida yaجib اlاltizaamu bihi waxaa waajiba in la raaco walow sadra haba ka soo fushay ee axkaamtaas miman laa tajibu طaacatuhu dad ayan waajib ahayn in loo hogaansamo oo min asxaabi الsulطaani dadka madaxda ah maadaama muraada bihi taxqiiqu اmasaalix اlcaama maadaama arinkaa loola jeedo in masaalixdii iyo danihii guud ee bulshada lagu ilaalinayay wa dafcu idraari iyo in la celiyo dhibka alatii tanshaأu min cadami الtaqayudi biha ee iman karta haddaana la ilaalin wey marka waa maxay gaal baa dejiyey waxaan baa dejiyey maaha maadaama waxaan hadii laga tago bulshadii dhibaata ay soo gaarayso in la ilaaliyo wey و mima yubayinu lakum waxyaabaha idin cadaynaya waxaa ka mida ana mila hadihi الأحkaami laysat أحkaama sharciya in axkaamtan axkaam sharciga inaanay ahayn maxaa cadaynaya أnaha low kaanat sharciyatan hadday sharci ahaan lahayd lakaana diinan diin bay noqon lahayd والlahu tacaalى ilaahayna qad akmala diina diinkii wuu dhamaystiray falaa yuzaadu fiihi wax lagu dari maayo qaala الlahu tacalى ilahy wuxuu yihi alyوma akmaltu lakum diinakum maantaan diinkiina idin dhamaystiray وأتممت عaلaيكم نicمتيi نicmadeedan idin dhamaystiray وraضيtu لكم الإسلاaم dيiنا iسلاam baana diin ahaana ama iسلاam baa diin ahaan idinkaga raali noqdo w marka qofki yihahdo waa sharci waxaan lena dinka waaba lakamilay sharciga cusub laakiin waa maxay waxaan lena wa xukم madci xukم takliifiya maahana wa xukم madciya horaan marka usoo fahmna وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi إن الlaha فرض فرائضa ilahay فرائd buu فرض yeelay فlaa تضayicuuha yaan la dayicin ha dayicina وxada xuduuda soohdimana waa u xariiqay falaa تntahikuuha yaanan dhib la gaarsiinon laga tallaabin وasakata can أشhyاء waxyaabo badanna wuu ka aamusay raxmaة bكم iyo isagoo ilaahi subحaanaه وataعالى idin naxariisanaya waa mafcuul لأجlihi غayra nisyaanin halmaan la'aan falaa تsألوا canha waxba ha weydinina wey marba hadii laga aamusay intaa markaan ka soo baxnay waxaan u gudbaynaa alfaصل الsaaبع alcurf wاlcaada dhaqankii iyo caadadii meesha ay diinka ay ka soo geli karaan alcurfu dhaqankii huwa alcaadaة اljaariyaة bayna الnaasi waa caadada dhex durarsanaysa dadka ama caadaat اlinsaani اlkhaasa laakiin caadaadka ruuxa bini aadamka uu leeyahay ee isaga gaarka ku ah alkhaasati bihi isaga gaarka ku ah falaa tusamى curfan taa dhaqan laguma magacaabo wakti gaara soo toosid baad leedahay wakti gaara aad wax cuntid baad leedahay hab gaara aad wax cuntid baad leedahay taasu maha inaad tirahdo waa dhaqan bulshadeeni kasoo fulay waa adeeg gaar kuu tahay maxaa yeele dadku way ku kala duunaan karaan wey wاlcurfu dhaqanka laguu sheegayo cinda aglabi الأئimati aimada say u badan yihiin معtaبr waa la tixgeliyaa in lam يkhaaلف نaفسa hadaanu نaفس aanu khiلaafin walam يbطilhu شharcu sharcigana aanu burin asaas ahaan kacurfi tabanي curfiga maala tabanigii oo ah ay dadku markaas samayn jireen oo kale inuu maala qof markuu qof uu ilmo aanu dhalin uu ka dhigto ilmuu dhalo kale inuu hadana magaciisa uu isaga maala qof baa waxaa lagu magacaaba maxamed wiil magaciisa uu yahay yuusuf buu tabani ku sameeyey kadib marka in la yihahdo yuusuf bin maxamed taasuu qur-aanka waa tan uu diiday maxaa taasoo kale curfi horey u jira dhaqan hore loo yaqiin buu ahaa laakiin curfi jaahiliya noqday iyo wa kahiirin in fara badano in fara badanoo min acraafi اjaahiliyati ee kamida dhaqamada caadaadka ee jaahiliyada ay lahaayeen alatii abطalaha اislaamu islaamku markaa uu buriyey lima fiiha min almafaasid mafaasida ku jirta darteed minha aklu riba riba oo la cuno o kale waagii hore way jiri jirtay wa shurbu اlkhamri khamra oo la caboo kale wa naxwuha iyo wixii lamida dhaqan horey u jiri buu ah marka waa la buriyey marka farqi baa u dhexeeya curfi iyo caado curfina waa marka dadka dhan isla uu shaygu ka wada dhexeeyo maa tacaarafa calayhi الnaas dadku waxay isku aqoonsadaan amaba ay caado ay ka dhigtaan caadana waa wixii qof keliya caado markaa waa rootini u ah ama fii gayri dalik taa wixii ka soo haray fii gayri dalik intee u noqonaysaa marka maa yukhaalifu nasan iyo maa abطalahu sharcu wixii ka soo haray فالcرف معtaبr crفigi waa la tx gelinaya والعاadة caadadiina محakamaة iyada xukم laga dhiganaya لأنa تacaaرف الناasi أmرa mا maxaana dadka oo isku aqoonsadaayo amar amar umuurta ka mida wa tacaamulahum bihi ku dhaqankooda arrinkaa ay ku dhaqmaan yadulu kaa wuxuu tusinayaa cala istiqraari maslaxatihim fiihi in dadkaa dantooda iyo maslaxada ay leeyihiin inay arrintaa ku sugnaatay ومنaaسaبaتihi لظروفiهiم markaana uu yahay شhay mنaaسiبa ظروفta markaa haysata maadaama dadko dhan hal شhay caado ay ka wada dhigteen oo habkaaso kale u dhaqmaan taa waxay marka muujinaysaa inaanay ka maarmin inay caado u noqotay in dantooda ay ku fushan karaan in duruuftooda mulaa'ima u tahay taasaa caddaatay kama low kaana curفu ahli اbaladi haddii curف ahli اbaled maala dad meel degan ba curfigooda wuxuu yahay أna اlmarأaةa haweenayda taqbidu mahraha meherkeeda inay qaadanayso kulahu dhammaanteed qabla اdukuuli intaan lala aqalgelin aw amaha aw anahaa ama iyadii tashtarii inay gadanayso bimaa taqbiduhu wax alla wixii meher ahaan loo siiyo jihaazan alaabtii guriga inay ku gadanayso fayuctabaru dalika waxaa loo ictibaarinayaa oo loo tixgelinayaa kaanamaa nusa calayhi fi اlcaqdi in sida isagoo lagu sheegoo kale heshiiskii labada ruux ay isguursanay ka dhexeeyey oo kale وhذا mا lm يuنص بالcقد عalى khilaaفi taana arinka wuxuu noqonaya hadaanan lagu qorin caqdigii ama heshiiskii aan lagu qorin arinta arin kasoo horjeeda macnaheed muxuu la jeedaa sideedaba curfi waxaa lagu magacaabaa shayga hadaa mثala laba qof baa heshiinaya labada ruux haday heshiiyaan oo ay wax kala qortaan oo yihaahdaan waxaan kuka dhaqmaynaa number one number two item one item two oo la qorto oo bunuudii qodobadii la qoro markaasoo kale waa in qodobada lagu dhaqmo lakiin laba rux baa wax kala gatay laba rux baa isguursaday iyagoon shuruud meesha aana dejin dab shuruudda iyo habkay u dhaqmayaan waa habka curfiga dadku say usoo dhaqmi jireen wy maثalا haddii caadadu ay tahay buu leeyahay misaalkuu bixiyey in dadka qaarkii caadadooda haddii ay tahay in gabadha marka la guursanay intaan lala aqalgelin meherkeeda gacanta loo geliyo ama wax alle wixii meher loo siiyo inay alaab iyada kusoo gadato haddii dhaqanku uu sidaa uu yahay iyadoo xataa aanan sheegin waxaa waajib noqonaya in meherkeedii gacanta loo geliyo intaan lala aqalgelin maxay curfigaa saas ahaan jiray hadduu curfiga yahay in gadaal laga siinay gadaal baa laga siinaya curfiga hadduu yahay inta la qabo in la siina waa la siinaya curfigaas marka xadidaya wey waxaa lamida buu leeyahay laakiin wuxuu shardinaya shardi buu raacinaya wuxuu leeyahay waa haddaanan heshiiska arrintaa arrin burinaysa aan lagu sheegin heshiis baa lakala qortay markaas wuxuu yidhi anugu waxaan bixinayaa waktiga iyo waktiga maxaan muxuu khilaafay shaygii caadada ahaa sooma curfiga ah markaasoo kale waa la tixgelinaya wuxuu noo keeni doonaa intaasoo tusaale carada ka badan kaasaan u daynaynaa ma degdegeyno horta ko xujiyat اcurfi in curfiga lasoo deliishan kara maxaa xujo ah mima yadul calى ana اlcurfa muctabaru waxyaabaha tusinaya in curfigii la tixgelinayo umuur arrimo badan baa tusinaya minha waxaa ka mida qowl اllahi tabaaraka watacaala ilaahay qowlkiisa uu yihi khud اlcafwa nebi maxamed cafiga qaado wamur biاlcurfi wanaagana far waأcrib can اlmujaahiliina jaahiliintan kasii jeeso faاlcurfu curfiga meeshan la sheegayo huwa ma tacaarafahu ahlu اlcuquuli saliima oo waxay isku aqoonsadeen dadka caqligooda saliimka uu yahay iyo wاطibaaci اmustaqiima ee dabciyadooduna ay tahay mid toosan mima taqtadiihi duruufu الnaasi وaxwaaluhum oo ah waxa ay duruufta dadka axwaashooda ay keenayso اثنين w minha waxaa ka mid adilada muujinaysa أna اlcurfa اlcaama curfiga caamka ah ee guud ahaaneed ee baahay ee meel kasta gaaray ytadamn اإجmاع iجmاع buu xambaarsan yahay faاliجmاع iجmاacii khaaصa بأhli الاجtihaad wuxuu gaar ku yahay dadkii ahlucilmiga wاlcurfu curfigiina yadkulu fiihi yaa isla soo gelaya ahlu الاجtihaadi dadkii culamada ahaa iyo wغayrum dadkii caamada marka curfigaada kasii caamsan buu leeyahay haddii iجmاacii oo ahluاجtihaad keliya markay hadal yihaahdaan la tixgelinayo maxaad uma lenaysaa curfigu ahluاجtihaad iyo caamadii ay u wada dhan yihiin marka macnaheed waa maxay isagaaba xambaarsan buu leeyahy iجmاacii number saddex oo minha waxaa ka mida أna نزع الناasi can acraafihim وcaadaatihim fiihi xaraج caظيim dadka in laga siibo oo layihahda ka taga caadaadka ay leeyihiin acraafta ay leeyihiin dhaqamada ay leeyihiin dhib yar baa ku sugan wاlxaraju dhibkii culayskiina muntafin fi الشharيcati waa midkii la nafiyey oo la diiday shareecada liladilati اlwaaridati bidalik adilada kusoo aroortay arinkaa marka loo laabto wa minha waxaa ka mida أن الشhريiعaةa شhaريicadii iسلاamiga ahayd أتت بإلغاaءi bacضi الأعrاafi waxa ay la timid iyadoo ay ilغaynaysa kansalaysa dhaqmada qaarkood yaعni شhaريicada marki ilah subحaanaه وataعaalى qur'aankan uu soo dejiyey rasulka aليه sل xadiiثiisa uu sheegay cur acraaf fara badan oo dadku ay dhaqan ay ka dhigan jireen ba wa l waa la kansalay macquul maaha riba اjaahiliyati macquul maaha riba nasiya macquul maaha rishwadii macquul ma waxyaabahaas o dhan wa laga hortegey wa hiy اlatي تتضmن المafaasid taasuna waa acraafta la diiday ee dhaqamada la diiday waa midda xambaarsan maxay mafaasid xambaarsan وأتت بأعراaf جadيدة تتضمن مaصاaلحa waxayna la timid dhaqamo cusuboo xambaarsan maxay masaalix xambaarsan وأbقت عalى أعراaf فيiha khayr waxayna baaqi ka dhigto ka tagto ayan ka hadlin dhaqamo kala duwan oo yani acraaf fara badan oo khayr marka uu ku jiro kajacl الdiyةi calى الcaaqilة diyadii in la saaro kale qaraabadii yani waa jaahiliyada la samayn jiray waagii hore jaahiliyada dhaqan bay u ahaan jirtay qof markuu qof uu dilo qofka qaatilka wax dilay diyadiisi waa in loo kala qaybiyo ragga markaa qabiilada min walbaba bimacnaa qeyb markaa kusoo beegnaato marka la wada bixiyo dhaqan hore u jirin buu ahaa shareecada markay timid arintaa waa la baaqiyo lagama hadlin ilaa hadda shareecada haddii dilkaasoo kale u yimaado in rijaashii qabiilada markaa lagu kala wasaco waxyaabaha diinta ka tagtay baa ka mid taha famaa lam tubطilhu الshariicaةu min alacraaf waxayan burinin شhaريicadii acraaftii ka mida وlam يkhaaلف شhayئa min qawaaعid الشhaريicaةi aanana ka hor imanin aanan garab marin shay qawaaعidii شhaريica ka mida walaa dalat calىa karaahatihi ayana tusinin in shaygaa shay la kohanayo u yahay biwajhin min اlwujuh si un daruuqda ka mida fahu muctabar shaygaas marka la tixgelinaya taqsiimaat اcurfi curfigan haddana sii kala qaybinayna qaybihiisa kala duwan alcurfu curfi marka laga hadlayo ima caamun ama mid guud ahaaneed wa ima khaasun ama mid gaar ahaaneed faاlcurfu اcaamu curfiga guud ahaaneed dhaqanka guud ahaaneed ee curfi u noqonaya dadkoo dhan huwa man tashara duuna nakiirin waa waxa faafoo baaha iyadoo wax diiday ayan jirin fii jamiici اbilaadi اlislaamiya uuna ku baaho ku faafo dhammaan carada ilaahay ee muslimiintu ay degan yihiin oo dhan kaالtawasuci fi الnafaqati fi اlacyaadi wاlacraas in bimacnaa qofka uu ku tawasuco nafaqada uu ahalkiisa uu siinaya ciid marka la joogo iyo marka aroos la gelayo yani curfi caamo iska noqdo markii ciid la gaaraba in dhar cusub ilmaha loo gado xalawiyaadna hore aan loo arki jirin guriga la keeno curfi buu iska noqdo marka aroos ay tahay xoogaa in kiishka xoogaa yar la furo oo qandiga gacanta hoos loogu sii dejiyo noocan ma wax markaa ay gabadhii wax cusub ay gadato o alaab cusub lasoo dhigo curfi bay iska noqoto qof kastana markuu la socda wa kaisticmaali lafdi اlwaladi liلذukuuri min alأwlaadi duna اlinaas walad marka luqada carabiga kelimada la yihaahdo luqa ahaan marka loo baxo haddii lab iyo dhadig waa loo isticmaali kara wiilka iyo gabadha welad waa la dhihi karaa laakiin curfiga lugawiga ah ee dadka ku dhex baaha wuxuu noqda haddii welad la sheego in keliya labkii uu ku dhacaya laakiin dhadigii aanu ku dhacaynin wa ka tacaamuli الnaasi biاlistisnaac iyo dadka mucaamaladoodo la xiriirta istisnaac oo istisnaac shalan soo sharxna sooma alaabtan iisoo sameeyo kale iyadoo nahyiga xadiidka uu tilmaamaya beyc macduumi uu manhi uu yahay oo la diiday haddana istisnaac oo kale in ninku intuu tago dawaarlihi u tagu yihahdo isbuuca dambe aan surwaalkaasoo kugu imaado ama qamiiskaa kugu imaado iyadoo shaygii macduum uu yahay ama ninka najaarka faryaamaha intuu u tagu yihahdo isbuucaasaan kugu imaado kursi sidaas oo kalea waa waxay ka mid tahay caraabta faaftay wadan kastoo aad tegtid oo muslima meel kasta aad tegtid xataa gaaladii baa qaadatay waxay ka mid waxyaabaa iska faaftay wاlbeyci bالtacaaطi iyo beyca ah isii aan ku siiya inuu qofku markuu intuu dukaan uu galo uu lacagta meesha intuu dhiga isagana alaabta hore usoo qaato waxay ka mid tahay waxyaabaha curfiga ka mid tahay oo curfigaa keenaya markuu qofku dukaan uu galo intuu alaab iska qaato ma bixi karo curfiga muxuu yahay inuu lacag meesha uu soo dhigo kana curfiga muxuu yahay inuu alaabti markaa meesha uu soo dhigo waxyaabahaas oo kale ka hadal uma baahno wey curfiga bimacnaa in laga hadlo la niqaasho maaha oo arrin bimacnaa go-an wey wاlcurfu اlkhaaصu curfiga gaarka ahna ma اntashara fii baladin waa waxa ku faafa wadan aw qabiilatin ama qabiilo gaara aw طaa'ifati min الnaasi ama koox dadka ka mida duuna gayrihim aan dad kale ayan ku jirin wa minhu waxaa ka mid isilaaxaatu ahli kuli fanin fii fanihim erey bixinta sharciga oo ah fan walbaba ahlu fan walbaba bimacnaa ay leeyihiin fankooda gaarka erey bixin gaaray leeyihin so hadda markaan xadiid soo sharxayna ama mursal markaan sharxayna soomali usuuliyiintana saa bay u yaqaanaan muxadisiintana saanay u yaqaanaan nuxaadda saan bay u yaqaanaan waxaa lagu magaca curfi khaas wey waxyaaba gaara laysla yaqaan العرف إmا qwلي وإmا فiعlي ama wuxuu noqda mid or ahaan ku salaysan ama mid fal ku salaysan فالcرف الqwلي kan ku salaysan qowlka huوa mا xuwila min الألفاaظi waa waxa la soo wareejiyey oo alفاadiya can mawduucihi الlugawiي اaصili laga soo wareejiyey mawduuciisa lugawiga ee asalka u ahaa ilىa wadcin loo soo wareejiyey xaalad mkhtalifin canhu ee ka duwan wajara wuuna duraysaday xatى kana cinda الصaxaabaةi ilaa shayga saxaabada agtooda uu ka noqday xaqiiqatan shay xaqiiqa fayusama shayga marka waxaa lagu magacaabaa xaqiiqatan ayaa lagu magacaabaa curfiyatan curfi xaqiiqa curfiya xaqiiqa curfiya waa maxay sida wixii loo wado loo wado loo wado loo waday asalkina kelmadan maahayn kelmadii hore loo yaqiin sida loo wada akhiiran waxay noqotay in kelmad kaleba aan la isticmaalin taa mooyaane faminhu waxaa kamid ah lafd اlwaladi oo kale kama taqadama sida soo hormarto o kale yani mar iyadoo luqada asalkeedu yahay aلذakr wاlأntha ayaa haddana sidii loo isticmaala loo isticmaala hadda hadaad walad tiraahid ma soo gelayso caqligeena siduuna siinayo unta ma soo gelayso dhadigii ma soo gelayo wa huwa fi اlasli asal ahaan marka loo baxo fi اlasli اlugawiy marka loo baxo saadiq calى اlbaniin wاlbanaat wuxuu ku rumoobayaa wiilasha iyo gabdhahaba kama fii qowlihi tacaalى siduu ilahay markuu yidhi oo kale yuusiikum اllahu ilahay wuxuu idin dardaarmaya fii awlaadikum awlaadda idinka dhasheen ilahay markuu awlaadikum u lahaa yuu ula jeeday wiili gabar buu ula jeeday lidakri mil xadi اlunsayni kan lafka wuxuu leeyahay laba laab intay dhedigu marka ay qaadanayso marka lafdigu waa sida laakiin curfiga ka duwan wa min waxaa ka mida lafd daabati ayaa ka mida daabadii daaba hadii la yihahdo fahuwa fi lugati ismu faacil luq ahaan waa ismu faacilo daba yadubu aw yadibu calى اlardi dabiiba daba yadubu iyo daba yadibu ficilka mudaaric labada buu noqdaa daaba oo wax kasta oo arbada dusheeda ku dul tukobaya oo nafleeya fayasduqu marka muxuu ku rumoobayaa calى اlfarashi faraskii daaba waa lagu magacaabi karaa wاlximaari dameerkii daaba waa lagu magacaabi karaa wاlbaqarati lo-dii daaba lagu magacaabi karaa wاlinsaani aadanihii wاطaa'iri shimbirkii wاnnamlati qoraanyadii ama qoraanshadii waxaa dhihi lahayd wغayriha wixii ka soo har kulliga daaba wajara اcurfu dhaqankuse curfiguse wuxuu ku darasay fii bacضi اlbilaadi wadamada qaarkood markaad tagtid hadaad daaba aad maqashid an laa yuطلqa ilا calى اximaari inaan lagu magacaabin ila dameerka mooyaane w fي bilaadi أkrى wadamo kale markaad tagtidna calى اximaari wاlfarasi dameer iyo iyo faras un baa lagu sheegi kara haddaad daaba tiraahid marka waa in laisla fahmo wey marka waa maay waa meeshay ka dhihi jireen laa mushaaxata fi اisilaaxi ama dadka markay yihn annaga waxaan u idinka waxaad u wadanka waxa looga yaqaan gobolka waxa looga yaqaan waxay ka mid tahay acraabtay ka mid tahay wاlcurf اlcamaliyu midka camaliga ah practicada ah bmacnaa qowli aanan ahayno hadda qowli marki la yihi linguistic bay la xiriirta waxyaaba luqada laakiin camali waa wax la samaynayo an tajriya alcaadaةu bficli amri ma bficli amri ma inay caadada ku daraysato fal falalka kamida xatىa yusbixa ma'luufa lada الnaas ilaa u shayga u ka noqdo shay caado u ah dadko dhan kama low jarat اlcaadaةu bilibsin mucayana sidii caadadu hadday ku daraysato kale dhar gaara kalbs اcimaamati imaama in la gashto o kale wadamada carabka markaad joogto aw kashfi الra'si ama madaxa in la feyto aw an yuusila اbaa'icu nawca min asilci inuu qofka yani baa'ica oo ah, guriga uu keeno uu gaarsiiyo badeecada qaarkood naxw salaaja oo kale talaajadu refrijeerka oo kale wasaa'ir اlأjhizati اelectroniya iyo qalabkii kale ee korontada ahaa ilىa beyti اlmushtari inuu gaarsiiyo qofka ka gatay gurigiisa wayurakibaha fiih marka uu rakibo isku toosiyo oo u rakibo ويضمن إصلاaحaha لمدة سنة una markaa garanti uu siiyo inuu samaynayo hadii caطل uu ku yimaado ama noocan ma ay alaabtii ay halawdo لمudة سنة uu siiyo hadii curfi ay noqoto kale مثلا caadada qaarkeed ama bعض البلدان يعني qofka cimaamad haddaanu wadan agtooda waa uu ka dhacay maxaa yeele caadadooda sidaa ku daraysatay sida mثلا khaliijka kale marka la joogo qofku inuu cimaamadiisa u wato qaar ba bacd waxaa ka mida ah inuu cigaalka u wato bahalkan weyn ee zerowga inuu wato oo bimacnaa agtooda khasab ay ka tahay qolobaba bimana curfigeeda gaarka leedaha practicale qaar marka waa haddana curfiga wuxuu ku daray soo kale maala haddaad qof haddii caado laga dhigto masalan meel baa tagtay dukaan baa tagtay talaaja soo gadatay maala frijer baa soo gadatay frijaterka markaa soo gadatid khasab maaha marka inaad tiraahid waxaan kugula shardinayaa inaad guriga ii geydid guriga markaad geydid kadibna aad ii rakibtid oo korontada ku rakibtid korontada markaad ku rakibtid waa kasoo tegeysaa alaabtaad ii gelinaysaa kadib markii uu hadduu halaabo muddo khilaal sana sana hal sano gudaheed hadduu halaabana adaan kuu soo raadsanayaa inaad bahalkii ii tasliixdid haddii curfiga dadka isku yaqaan uu yahay kulamaa dukaan markaad tagtid aada soo gadatid jihaaz electroni aad soo geda qalab koronto haddaad soo gadatid caadadu ay tahay inuu qofka kuusoo qaado guriga kuu geeyo isaga kuu rakibo kuu damaano qaado mudad sana in contractiga lagu qoro maaha curfiga hadduu sidaa yahay idan waa ma markaad soo gadatid kadib ma qaadanaysa isagaa kuu qaadaya ma rakibanaysa isaga kuu rakibaya hadduu halaabo mudad sana khilaal sana xaq baad u in lacagtaa lagu soo celiyo waa curfigii marka in la sheega maaha lakin curfiga haddaanu ku daraysano ay tahay in adiga gaariga keensatid dusha ku xamaashid guriga ku rakbatid hadduu ka halaabna suuqa aad geshid aday ku taal marka marka mar walba waxaa la tixgelinaya curfigii haddoo kale waad aragteen eh, badanaa eh, wadanada marka la joogo kale yani oo wax la gadanayo kale ama curfiga wuxuu ku darsaday guarantee ama wuxuu ku darsaday warranty guarantiga oo ah in markii noocan wixii ay kaa halaabaan muddad sana shan sano toban sano wixii lagu soo celiyo warranty inuu noqdo oo wix aan laguu soo celino laakiin maxay markii alaabta ay ka halaabdo ad soo celinaysa wax kale lagugu bedelaya waana siday u badan yihiin guaranty waa inaad lacagtaada dib dambe u heshid warrantyna waa inaad item kale ku bedelisa lacagtaada dib aadan u helin marka curfigaas oo kale qasab maaha in contract lagu qoro marba hadiiba dhaqanka u yahay وظائف الcرفi howlaha uu qabanay marka crfiga الcرف معتبر في تفسير الألفاظ crfiga waa la tixgeliyaa marka kelimadaha شhaريcada ama muxuu la fasirayo sawاء في الألفاظ الwاaridة في السuنة wxa isku mid alفاadda ku soo arorta suنada أو غayriha ama sunada wixii ka soo haray فahuنaaka waxaa jira meeshaas alفاaظ jarى الcرف bha في cahdi النaبiي صلى الlaه عليه وسلم أn تduل على أشyاء معayanatin عalى أشhyاء معayanaةi waxaa jira alفاaظ oo curfiga uu ku daray sida suuka عaليه الصل sلام intuu noolaa inay tusido أشhyاء gaara فعalayha yuxmalu ma warada min dalik taasaana lagu xambaaraya waxa l xadiis ku soo arooro walow تغayarat dalaalatuha baعda dalika fi اlcraafi الlaaxiqati haba isbedasho eh waxa ay alfaadaas ay ku tusinayso oo acraafta dadka ee gadaal ka timid haba isbedasho eh laakiin waqtiga rasulka aليه الصلa sلام sidii loo yaqiin baa lagu fasiraya maala axaadiista qaarkooda soo arooraysa soo maha kelmadda marka la fasirayo maaha inaad ku fasirtid casrigan la joogo kelmaddan macnaheedu waa sida waa meesha dad fara badan ay ku lumeen ee waxaa lagu fasiraya waqtiga rasuulka alayه الsalaatu wasalaam sidee loo yiqiinay kelmaddan curfiga waagaa jiraa shaqaynaya ee kan hadda jiro annaga aanu madaxa markaanu kow kow ka siino gargaraacnay kan annaga aan alifanay kaasu ma shaqaynay wey mid shaqaynaya maaha maala kalafdi طacaami o kale fi xadiiثi zakaati الfitr marka laga hadlaya طacaam طacaam maxaa loo yiqiin saaca min طcاami marki lalahaa xadiidka uu lahaa ul hal suus oo طcaam marki lahaa وإilى dalika أشhaaرa الraawi bqowlih raawiga markaa wuu ishaara wuu tilmaamay isagoo leh وkاna طcaamuna yومaئidi maxaan cuni jirnay الشhaعيir buu ahaa falaa ymنc الxadيiثu xadiidka marka ma diidayo إkhrاaجa زakاaةi الفطr min xinطة in sareen laga bixiyo wax diidaya markaa ma laha marka muxuu noo fasiray marka in adiga aad tiraahid ma طcaamka waxaa lagu fasirayaa howl kale hala aadin waagaas maxaa loo yaqiin wاlcurfu curfigiina mufasirun أيضا في ألفاظ الوصية والوqف واليميn وغayrha isagaa fasiraya alfaada loola jeeda alwasiya markuu dardaaran jiro wqfiga baabkiisa marka la marayo dhaar marka la marayo wixii lamida faman أwsىa لأwlaadi fulan haddii qof uu dardaarmo yihahdo anugu waxaan maalkan u dardaarmay hebel awlaadiisa yaa marka maal wasiyadaasi iskale falilbaniina duuna الbanaat wiilasha iskale gabdhaha ma soo gelaya maxaa lafdi walad yaa lagu idlaaqa curfiga calى اlwalad وmaن وqفa daabaةa qofki yihahdo anigu hal daabo ayaan wqfiyey ninkan waxa laga yaba dhowr inuu leeyahay faras meesha inuu ujoogo baqرة in allahuma mstacaan namla wax kasta meesha u jooga lakin wuxu yh anigu daaba ayaan wqfiyey tafsiirka daabada intee lagu xambaaraya curfiga waagaa jira curfiga markaas jira oo ah fahiy ximaaru dameer buu ninkan wqfiyey وmaن xلفa laa yأkل لحما shalay bayna soo martay qofka ku dhaartay inaanu hilib aanu cunin فأkل سمكا malاay uu cuno لم يحنث ruuxa isagaa dembi ma gelin لأن السمكa في الcرفi سمك curفi ahaan laa يuسمى لحmا لحm laguma magacaabo markaasoo kale waa maxay شhay walba marka la fasirayo waa in lagu fasiro curfigaas maxaa kelmada dadka waktigaa jira ay u yaqaanaan hadday xadيiث ku soo maxaa waagaa loo yaqiin hadday qرآaaن ku soo arortana maxaa waagaa loo yaqiin في التنزيiلi lugada carabiga maxay ku ahayd نمبر لaba المعروف عرفا kالمaشhروط شharطا في العقوud kan waa قاaعدة weyn min القواaعد الفقهية المعروف عرفا wixii crفi ahaan loo yaqaano كالمشhروطi شharطا wuxuu la mid yahay kan la shardiyey oo kaluu la mid yahay في العقوudi heshiiska dadka dhex maraya isagoo la shardiyo kalo lamid yaaba la sheegin marba haddii shaygan caado uu yahay uma baahna in caqdiga lagu sheego shardi oo kale u dhacaya sida masaaisha hadda aan soo misaalin oo kale waatana marka marka lu soo celinaya fain baaca شhayئa وqad jarat الcaadaة في dalika النوع min الsilci haddii qof uu wax inta meel tagu soo iibsado ay caadaduna ay ku duraysato badeecada sidaas oo kale ah أna الbaaئca yuusilhu ilى manزil الmushtari ninkii dukaanka lahaa inuu isaga badeecadii intuu qaado ninka gurigiisa u geynayo lazima الbaaئca dalika ruuxii baayica way saaran tahay yani maala meel baa tagtay hadday caadadu ay tahay inuu isaga gaariga inta qaado alaabtii kuu soo raro oo guriga uu geeyo uma baahna inaad contract kala qorataan ama ninkii baayaca kama boodi karo ma dhihi karo aniga imaadan sheegin caadadaas saasaba inaad guriga ii wey arrintaas sheegis uma baahna marka waxaan leeyahay almacruufu curfan wixii curfi ahaan loo yaqaan muxuu la yahay kalmashruuطi sharطan sida midka la shardiyo kaloo lamid yahay caadatan waa qaacido weyn oo fiqiya kama low nusa calayhi fi اlcaqd wuxuu la yahay sida iyadoo heshiiska lagu sheegay oo kale مثلا وإن تزوج امرأة haduu haweeney uu guursado وqad jaraت الcaadaة caadadan ay ku duraysato أn يuqadima laha hadيaة hadiye inuu u hormariyo cinda الcaqdi marka meherka uu dhacayo hadiye yar inuu geeyo haday tahay aw cinda الزifaafi ama marka la aqalgelay inuu hadiye yar dhag u ka sii ay tahay lazimahu dalik arrinka waa laga doonaya walow lam tashtarithu calayh yaani gabadhiiba u shardiyin aanay dhihin warniyahow marka nikaaxa uu dhacayo alaabtaa weyn guriga imow haddaysan dhihin haddayse xataa sheegin oo meesha ayan ku sheegin maxaa yeel caadada waxay tahay in waxa loo hormariy wa in la hormariyo carabtana waa aragtay caadada inay leeyihiin xatىa low rafada taqdiim xatىa low rafada taqdiima mili tilka اlhadiya haddii uu diido xitaa uu yihahdo anigu waxaan ma bixinayo xakma اlqaadi calayhi biha qaaligaa ku xukminaya dhiib baa laleyahy maan curfiga saas ahaan jireen qaaligii wuxuu leeyahay curfigaa bixin samayn jiray bixi arrintan bixi waxay ka mid tahay kalmashruuطi sharطan kalmashruuطi shardan bay ka mid tahay marka curfiga qaaliga marka inuu ku xukmiyo yihaahdo hadiyadii maadan dhiibin sooma waa inaad dhiibtid isagana ma diidi kara kamana bixi karo wa min waxaa ka mid a tadmiin saanic tadmiinu الsaanici alajiir almushtarak waxaa ka mid a in la yihaahdo damaanqaad oo garantii bixi oo bimacnaa inuu shayga uu soo gudo haddii uu yahay alajiir almushtarak shalan soo sharxna soo maa ninka shaqaalaha dadka dhan ka wada dhexeeya haddii alaabtii loo geystay ee la rabay inuu sameeyo uu ku ciyaaro ama daamaj uu soo gaarsiyo ama burburiyo in la yihahdo niho damaan mag baa lagaga baahan yahay oo shaygii soo gud kalkhayaadi oo kale ninka dharka tolayey aw inajaari ama kii faryaamaha ahaa in idacaa hadduu midkood uu sheegto talafa almaadaة الkham inay burburtay alaabtii loo geys maada kham waxaa la dhahaa waa شhay w kasta laga same texturk oo kale yعnي maad اkham alwaax oo kale maada kham waxaa laga samaynaya armaajadii iyo kursigii marada caadiga markaa geys waa maada kham waxaa laga samaynaya surwaalkii iyo shaarkii maada kham waa sidaa w اlatي in اdacى tlf الmaadaة الkham اlatي sulimat ilayhi liyasnaca hadduu sheegto in maadadii loo diiba ee iska baaba'day goortii oo la yihi wax ka samee u yihi war maradaa ii keento wayba gubato meel ay ka baxda ma aqaan ama yihahd alwaax weynaad a keento a tiri kursi ka samee isagaaba baaba markuu yihah soo gud baa laleeyahay maca ana alasla maca anahu fi اlasli mu'taman asalkuna wuxuu yahay maadaama qofkan wax lagu amaanayso inuu yahay amiinka laa yadman sooma qaacidadii fiqiga ahayd haddiiba mu'taman uu yahay oo aan ku yihahdo waxaanan kugu amaanaystay amaanada qaacidada fiqiga waxay keenaysaa haddaaba mu'taman aad tahay wixiina ay noocan ma qadar ilaahay marka ay ku timi inaadan gudin oo aadan magdhow aan lagaa qaadin asalku waa sidaa laakiin markan waa la khilaafaya maxaa yeelay waxaa marna waxaan usoo deliishana maslaxa caam iyadoo la ilaalin marka kan meeshaan usoo deliishanayna maca annahu fi اlasli mu'taman uu yahay wاlamiinu qofka wax lagu amaanaysana laa yadman ma magdhabayo laakin lijarayaani اlcurfi اlcaami bidalik maadaama curfiga guud ahaaneed dhaqanka guud ahaaneed dadka ka dhexeeya arrinkaa uu ku duraysaday damina marka uu damaan qaadaya wa min dalika waxaa ka mid a ayضا mا lw اsتأجرta cاamilا لmudة شhهri qof baa nin shaqaala waxaa tiri nin waxaad ii shaqayda hal bil low اstأjarta hadaad aad ujiraysatid caamila nin shaqaala لmudaةi شhahri muddo bila ah waxaa tii nin ii shaqee faإna yوم الجuمعaةi marka contractin meesha ma jiro heshiisaadka lag ii shaqey baa tiri bil baad ii shaqaynaysaa faإna yوم الجuمعaةi laa ydkل maalinta jumca meesha ma soo gelayso ولا يلزمه العمل فيه isagana kuma khasbana inuu shaqeeyo maalinta إlا بشharطi صريiحi sharطi cad mooyaane inuu jiro aw بcaqdi mustaqili amaba inuu jiro heshiis gaar yaعnي heshiis gaara inuu jiro ilaa inuu jiro mooyaane arintaa la shardin maayo لijarayaan الcurفi bidalik maxaa curfiga ku duraysada wadan muslim haddaad joogtid inaan jimco la shaqayn waa curfi faqad tacaarafuu calى أnahu ywmu raaxa dadku waxay isku aqoonsadeen amaba ay caado ay ka dhigtaan dheh in maalintaasu ay tahay maalin raaxo ah وkadalika laa yalzamhu اlcamalu fi اleyl kumana khasban habeenkii inuu shaqeeyo curfiga ma in habeen la shaqeeyo ويstaxiqu an yastariixa ayضا fi الnahaari waxaa xaq u leeyahay inuu raaxaysto maalintiina in jara اcurfu bidalik curfiga hadduu arrinkaa ku duraysaday fii saacati mucayana saacad gaara inuu raaxaystan xaq buu leeyahay wa maxay mala qof wuxuu yihi qof kale ii shaqee mudo bila heshiisna lama kala qoran saddex arimood baa meesha ka dhalatay inaanu jimc aanu shaqaynin inuusan habeen aanu shaqaynin in saacadaha qaarkooda maalintii xataa ay tahay uu raaxaysanayo waktin uu cunto cunay waktin u qayluushanayo yaanba heshiiska lagu sheegay maa curfigiiyaa sidaasa curfigii ayaa sidaasa saa darteed curfi hadaalata inaad khilaaftid waa inaad opposite aad sheegtid walidaalika nimanka u shaqeeya kambaniyada wadankan shaqo markaad aadid oo aad shaqaynaysid shaqaa lagu siiyey inta lagu intay dadba ku qabatood bururtid horaha ka saxiixin maxaa nimankan curfigooda wuxuu yahay jimco in la shaqeeyo kuma jirto oo nasashada waxay ugu jirtaa sabti iyo axad isaga kaa saxsan adiga haddaa rabtid inaad curfiga aad khilaaftid waa inaad tiraahid heshiiskaygu wuxuu yahay maalinta jimcaha oo saaca fulaaniya ah saacadduna ay tahay midaanan sugnayn oo guurguurta ilan winterna waa waqti samarkuna waa waqti ma shaqayn karo maxaa muslim baan waa inaad sheegtid haddaad aamusid markaasaad waaad leedahay wadaadadaad baalinaysa waxaad leedahay jimcaha maxaan ku samaynayna shaqada lagama bixi karee curfi jiray nimankan kugala dhaqmeen curfiga khilaaf adiga bimacnaa waa maxay damin haada fi اcaqdi heshiiska geli marka hore sheeg heshiiska marka aad eh, sheegto waa ka gabar muslimada meel ka shaqeynaysa marka dam wa lagu leeyahay waxaa la yihi xijaab adoo wata ma shaqayn kartid marka hore curfiga iyaga u shaqeeya muxuu yahay in xijaab la-aan gabadha ku shaqeyda soo ma adaa shaqada raasida soo ma khaalif اcurfi awalan waxaa tirahdaa laga bilaabo waqtigan shaqada idin qabana inuu xijaab la-aan ma shaqayn karo jilbaab la-aan ma shaqayn karo sheeg haddayan sheegin sooma dadka ma eli kartaan shaqada inay ka tagtay noqonaysa lakin wayga gardarin ma dhigi karto marka curfiga waa la jebiyaa saas hawsha u geshid wey haddaan sii wadno wuxuu yihi walow rakibta sayaarata ujratin taxi baad fartay sayaarata ujra ama bas aw salta aw marka waxaa lasoo galay tuurarkii baan soo galnay walow rakibta sayaarata ujra haddaad gaari taxi baad kortay awsaladka ilىa makaani mucayan meel gaara gaarigiisuu kuu wada tagsiisuu ku wada meel buu ku gaarsiiyey duuna an tatashaaraطa calىa ujratin idinkoo aydan isku shardiyin calىa ujratin mucayana ujra mucayana maala meel buu kaa qaaday wuxuu kaa qaaday transtationka suu kuu soo waday wuxuu ku geeyey maala jaamacad meel buu ku geeyey ma kala aqaan tilmaanta meelahan wuu ku waday marka wax shardi meesha markaa ma jirto maydan shardin ujro mucayana markaa ma jirto oo ma dhihin intaas baa isiinaysaa waqad jarat اcaadaةu laakiin caadada maxay ku durarsatay biujrati macluumaةi اqadr ujro qadarkeeda la yaqaan caadadu waxay tahay qofka marka meeshaas laga soo qaado meeshaa la geeyey inuu dhiibo boqol koran caadadu waa sidaas oo kale laazimaka waxaa ku laazimaya biqadri اujrati اlmuctaadati ujradii caadada laga dhigtay qadarkeeda ku laazimaya kama low kaanat mansuusa sida iyadoo la sheegay oo kale calayha fi اlcaqdi heshiiska lagu sheegay waxay la mid tahay sida iyada xataa markii cadaadka uu kuu shido bahalka wax tiriyo kale iyada lagu sheego kale ka mid tahay walaa yalzamuka kuwana khasbanid akharu minha intaa inka badan ku laazimi maayo low talabahu saa'iq xataa ninka taxi driverka ee saaiqa haba dalbe hadduu yihahdo ku dar markaa kuma khasbanid weyo macnaha waa maxay xataa ujrada laba mid bay noqonaysaa qofka inuu ku yidhaahdo walidalika almuslimin calaa shuruuطihim muslimiintu calaa shuruuطihim qof kasta markaa la dhaqmaysid shuruuddaas waa muhiim asaasi in la sheego curfiga hadduu yahay meeshan laga bilaabo ilaa laga gaaro labaatan kilomitr curfiga hadduu yahay inaad kun koron aad dhiibto kun koronkaad ku khasban tahay labaatan kilomitr waa dhowda ma dhihi karti haddaad rabti inaa badis waa led anigu ma bixin kara waxaan bixinaya intaasaan bixinaya sheeg marka hore laakiin haddaad aamusd curfigaasaa ku qabanay way kaasaa kugula xuntamaysaa curfiga marka in la tixgelinayo meeshaas waad fahmaysaa faa'iidada marka uu leeyahay maxaa waxa la diidaa dadku inay iska oo isjiidjiidaan howlahaas oo kale waa howlo bimacnaa muhiima walidaalika curfiga walidaalika dadka tagsigooda ka hadli mayna fatwadeeda ka hadli mayna lakin waxaa muhiima curfiga hadduu yahay nin shaamshaama oo til ah oo in la qaado curfiga hadduu yahay in khamro la qaado adiga curfiga waa inaad jebiso tagsiga haddaad u baahan tahay in wixii ay perfect ku noqdaan anugu kan ma samayn karo kan ma samayn karo kan ma samayn karo وإlاa curفi ee orli jiray aan iska jebinaya biduni شhayءi arinta calaam su-aal baa saaran نمبر سدح ذهب بعض الفقهاء taasuna macنheed m inaan weli fatwon weli fatwada noo harsanta weli mana fatwon ذahب بعض الفقهاء فقهda qaarkood waxay ku tageen إلى أنa بعض الأحكاaم الwاaridةi fi السuنة أحكاamta qaarkeed ee sunada ku soo aroortay kaanad waxay ahayd mubayanatan mabniyatan dheh midii ku dhisan calى curfin daarig curfiga waktigaa jiray ثuma tagayara اcurfu curfigii ba isbedelay fiiha axkaamtii fadahabuu waxay ku tageen ilى ana dalika yatagayaru bihi اxukm inuu arinkaas xukunku marka isku bedelayo kama nuqila can abi yusufa sida laga soo wariyo kale أنhu yctabiru التasaawi inuu tixgelin jiray isku mid inay yihiin fii bayci الqمxi bاlqمxi والshaciiri bالshaciir وanaxwihima iyo wixii la mida biاlwزni wasni ahaan inay isku mid yihiin in jara curfu in jara curfu الnaasi dadka curfigooda hadduu ku dureysado calىa baycihima in lagu kala gato bilwزni in lagu kala gato taa haddii ay sidaa tahay xukunku waa sidaas oo kale walow اkhtalafa اkeylu keylkaba ha isbedele yaعni wasni iyo keyl baa jira wasniga iyo keyl keylkan waa beegitaan wasnina waa miisaanka caadiga ahaa bimacnaa haddii curfiga uu ku yani ilan hadda waxaa la yihi tasaawi baa loo ictibaarinaya soo marka wasni uu yahay kelka xataa haduu isbedelo taa shaqadeena maahan wasdankii curfigu ahaa ayuu xukm ku darsanaya qaala marka wuxuu yhi ama اxadiiث aladi alqamxu bاlqamxi wالshaciiru bالshaciiri kaylan bikaylin baag baag buu ahaanaya mila bmil markii la yihi xadiiثkaas fahuwa waarid calى اcurfi aladi kana fi zamani الnabiy kaa wuxuu ku soo arooray curfiga rasulka alيه sla slam jiray ee ahaa min baycima bilkayl baag bay ku kala gadan jireen faida اkhtalafa اcurfu curfiga haduu isbedelo tagayara اxukmu tabca lahu xukunkana waa isbedelaya iyadoo arinkaa marka lagu raacayo yani maala hadda waaa curfi noo ah maala yani hadda haddii curfiga uu yahay in wa lakala beegto yani wax lakala beegto curfigu hadduu isbedelo isbedelo layihahda aan wesni aan ka dhigno curfiga hadduu isbedelo lasoo saaro measures cusub curfiga hadduu isbedelo layihahdo digital waa lagu xisaabo curfiga mar walba curfigaa joogaa shayga xisaabayo wey wadahaba jumhuur اculamaa culamada jumhuurkeeda waxay ku tageen waa ra'yiga طabcan ra'yi gaaru ahaa laakiin inaan lagu la ogolayn baa la sheegaya jumhur culama waxay ku tageen annahu laa yuctabaru الtasaawi fi الصinfayni wanaxwihima wasnan inaan la tixgelinayn inay wada sinaadaan labadii sinfe ee la sheegay shaciirkii iyo wixii lamidka ahaa wasni ahaan inay sinaadaan bal ilmuctabaru waxaase la tixgelinaya alkeylu baagii taqdiima linafsi iyadoo la hormarinayo naskii cala curfi laga hormarinayo maxaa marka waxay leeyihiin shardigiyaa la waayey maxaa yeele curfigiya wuxuu duqeeyey naskii marka curfigan ictibaar ma laha ama maa lam yarid fiihi nafsun waxaan nas ku soo aroorin fayuctabaru waa la tixgelinayaa bixasbi اcurfi curfiga si uu yahay wandur xaashiyaة bni cabidiin u laabo mujalada afaraad boqol iyo sideetan iyo kow shuruuط اlإlzaami biاlإcraaf marka laysku laaziminayo laleeyahay niho curfigan waad ku khasban tahay ma khilaafi karti marka laleeyahay shuruud baa jirta yushtaratu liwujuubi اlcurfi si curfiga u waajibo waxaa la shardiyaa an laa yusaadima nafsan sharciya inaanu ka hor imanin nafs sharci ah falow tacaarafat bacdu طabaqaati اmujtamaci haddii kalaasaska qaarkooda bulshadii kamida mujtamacii kamida hadday caado ka dhigtaan an tuqadima alkhumuura inay khamro dadka ku seerfagareeyaan fii xafli الzawaaji marka xaflad zawaaja ay jirto lam yalzam dalika الzawaaj zawaajka isaga ah lam yalzam dalika الzawaaj زوج لm ylزم dalika الزوج زوجka isaga gabadha guursanayo kuma khasbana inuu khmradii u dadka u siiyo walam يجuز lahu an yafcalahu umana banaano inuu sameeyo walow tacaarafuu hadday caado ka dhigtaan calىa tabaruji اlmarأaةi gabadha inay isqaawido watakashufiha amaama الnaasi dadkana isku horqaawido lam yalزim الزawjaةa gabadhii kuma khasbana falahu lam yalزim الزawjaةa ficluhu gabadhii kuma khasbana inay arintaas samaydo la guursanayay walow طalbahu zawju ninkaba ha eh, ka dalbo arinka ha dalbo walaa cibrata la six gelin maayo bicurfin dhaqanoo dhaqankaasoo mukhaalifin ka hor imana lisharci yani wuxuu leeyahay waxaa shardiya curfiga laleeyahay hebel waad ku khasban tahay ma dhaafi kartino diinta aanu ka hor imanin shaygan inaanu maxay diintii aanu markaa ka hor imanin taasa shardiya maala alaabta qaarkooda waxay tilmaamaysaa ama waay waxay ku duraysatay in marka xaflad la dhiganayo in khamro markaa lagu cabo taasoo kale la maaya ninkii guursanayey khamro haddaadan meeshii keenin arooskaaga ma soconayo ama loo shardin maayo wahaakadaa curfiga hadduu noqdo maalan inay gabadha isqaawidoo kale oo dhar cadcad inta loo geliyo madaxa laga feydo meesha doolasho iyo keeg ay ku cuntoo kale gabadhii kuma khasbana haddii xataa ninkaba uu yidhaahdo curfigay khilaaftay arrintaa laga dhegeysan maayo curfi marka ma noqonayo in bimacnaa la yihahdo xaflad eh, curfiga masalan khilaafsan waxaa ka mid a ah inuu in la yihahdo aroosyada annaga aan dhiganoo kale in bmana la boodboodo oo kale oo ninku yihaahdo ama gabadha ay tiraahdo aniga haddii aan habeenkaas eh, qoobka cayaar aanu arooskeyga aanu ka jirin oo dadka dhididka aanay iska saarin aan la boodboodin oo habeenkaas aan la muusiqin wixii ka kacwa hadday tira laga dhegaysan ma maa sharci way khilaafsan yahay ama ay tiraahdo anigu habeenkaas markii la galbinayo waxaan u baahanahay dharkii cadcadaa oo kii ay gaalada ay gashan jireen oo kale oo dhulka jiida laga dhegaysan maayo oo ninka lagu khasbi maayo ama ay tirahda keeg weyn oo magaceega ku dhigan oo crossna uu saaran yahay sida gaaladoo kale ayadoo afka laii gelin waa la waxaasoo dhan lugtaa lagu dhufanaya la dhegeysan maayo maxaa curfigaas muxuu ka hor yimid shay diiniya oo sugan buu ka hor laga dhegeysan maayo وma ilى ذalika min الأmuur an yakuna الcurfu shardiga labaad inuu noqdo mضطarida aw غaaliba inuu noqdo mضطarida mid istimraariye leh aw غaaliba ama uu noqdo bmacnaa mid sida haalibkaa jira fain اkhtalafat الcaadaatu caadaadka hadday isbedelaan fii amri ma arin umuurta ka mida wa kaana اladiina yafcaluunahu dadka samaynayana ay noqdaan aqala kuwii ka yar aw musaawiina ama kuwii lamida liman laa yafcaluunahu dadka aanan samaynin lam ylzam markaasu laazima maxaa loola jeedaa curfigiisuu u socday caadaadkia isbedelo curfiguu isbedelay oo waxaa la hayaa dadka waxa samaynaya curfiga waaba yaraadeen ama waxaa isku mid a dadka samaynaya iyo dadkaan samayneyn isla gobolki waa arkaysa dadka qaarkiina inay dhaqan gaara leeyihiin dadka qaarkiina dhaqan gaara leyihin wana fifty fifty wayna u siman yihin xaaladaas kale curfigaas kale curfi la ictibaarinay amaba wadan ay joogaan masalan amaba meel ay joogaan eh, toban milyan ayaa waxaa lahay hal milyan keliya wixii dhaqan iyo sagaalka milyan aanay dhaqan ahayn laga dhegeysan mayo kale marka waa maxay inuu isaga haalib uu noqdo shay musta lehna inuu noqdo aan wakti gaar aanu markaa uusan jirin number saddex an yakuna muqaarina lilwaaqicati inuu markaa uu yahay midkii la xiriira dhacdada marka jirta fain kaana qablaha haddii dhaqankaasu curfigaas uu ahaa mid waaqicadii ka horeeyey ثuma zaala markaa meesha uu ka baxay lam yalzam markaasuu mid laazimaya maaha wakada low lam yatakawan dalika اlcurfu ilaa bacdaha waxaa la mida curfiga hadaanuba aanu samaysmin ilaa cadada yani waaqicada kadib maثala marka laleeyahay hadda waktigan la joogo curfigaasaan ku xuguntamayna marka laleeyahay ama marka l qadiya ayaa timin arin baa dhacday arintan curfiga ayaan ku xugminayna marka leeyahay horta curfigaas waa inuuba jiro markii qadiyadan ay dhacaysa waaqacadan ay jirto dhacdadan laakiin hadduu inta ka horeeyey hore u dhamaaday amaba bimacnaa zaman kadib buu yimid markii waaqacada ay dhacday taasoo kale la tixgelin maayo zaman kadib u yimid marka waaqacada dhacday taas marka la tixgelin maayo marka arinta iyada wixii lamida waa axkaamtaas waa sidaas oo kale number afar an laa yucaaridahu inaanu ka hor imanin تصriixun wax cadow bkhilaafi ka ka hor imanaya riun tasriixun wax cadaynaya bkhilaafi ka khilaafkiisu anaanu jirin لأna الnaصa maxaa yeele naska aayadda iyo xadiidka muqadamu calى الsukuuti waa laga hormariyaa sukuut haduu meesha jiro wax la aamuso yani sukuut haduu jiro waxaan laga hadlin waan ijmac sukuuti markaan kasoo hadlayna soo sharxan wax loola jeedo fakul maa qulnaa fiihi wax allo aanu kasoo fakulu maa qulnaa shay walba waanu kasoo nirnay aanu kasoo dhahnay fiihi isaga shanigiisa المacروف crفا kالmashruuط شharطan wixii curfi ahaan laysku yaqaan waa mid la shardiye oo kale in itafaqa الcaaqidan hadii labadii heshiiska samaysanayay ay isku waafaqaan calىa khilaafihi kaa wax ka duwan yucmal waxaa lagu camal falaya biاlاtifaaqi waxay isku waafaqaan walaa yucmal lagu camal fali maayo bicurfi curfigii markaa jiray wainamaa yucmalu bاlcurfi curfiga waxaa lagu camal falayaa fيi ma sakata canhu الcaaqidaan labadii heshiiska gelya waxay ka aamusaan بمعنى waa maxay in fara badan baanu soo celcelina bmacnaa heshii shay baad qof baad ka gadatay wax adoon hadlin ayaad gurigi marka iska tagtay curfigu muxuu ahaa inuu alaabta soo qaado guriga keeno kuu tarkiibiyo haddii wax soo gaaraan maay markaa uu damaano qaado xaaladaasoo kale qofkaas marka waa l almacruufu curfan kal mashruuطi sharطa fi اlcaada niyuhu samee waa la khasbaya haddii arrintaa uu ka tego laakiin markaad ka gadanaysibu intuu wuxuu ku yihi war aniga dhegeyso waktina kuma hayan guriga kugu geeyo haddii alaabtan wuxuun ay soo gaaraanna ma damaana qaadayo haddana eh, laga bilaabo saacadan isma arki karno alaabta qaado adna aad tiraahd okay aad tirahdo yes aad tirahdo wixii aadan ka hadlin lama soo boodi karti almacruufa curfan kalmarsuud maxaa yeele eh, curfigu waa sukuut waxaan heshiiskan la qoray ee warqada lagu qoray ama hadalka ninkan uu ku yihina waa nas nas iyo sukuut hadday isku hor intee la hormarinaya naskaa la hormarinaya marka naska meeshan hadda soo arooray oo wixii la cadeeyey ee la carabaaday iyo afka marka lagu dhuftay number shan an yakuuna اlcurfu caaman ay cinda jamiici اmuslimiin curfiga inuu noqdo mid caama oo bulshadoo dhan muslimiinta dhan u siman yihiin litadamunihi اlijmaaca xambaarsanaanta uu xambaarsan yahay ijmaaca darteed ama alcurfu اlkhaasu laakiin curfiga hadduu gaar yaho dad gaara ay leeyihiin faqad اkhtulifa fi اlأkhdi bihi waa laisku khilaafay in la qaadana inaan la qaadanin facinda اxanafiyaةi marka loo baxo laa yukhad bihi la qaadan maayo وقيiل بلا wa m waa قاadanaya وهuو الراaجح sida راaجح wy ka cرفi مصر mثلا cرفiga ka jira mصر oo kale يكون معتبرا في حق أهلi مصر w تixgelintiisu am معتبر wuu ka noqonaya dadka mصر jooguhaya naga shaqadeena maaha يعني mثلا cرفiga mصر ka jiro oo kale ama guurkii ha noqdo ama waaas iyagu muctabark lakin agteena muctabarka maaha in bmacnaa ninka mثala u keeno bahshi uu keeno oo dubladii uu bixiyo oo fargashi uu soo hormaray carab baa lagu yaqaan lakin adiga intaad soo rartid nin hadda ku guursanaya haddii aad gabartao kale inaad ku khasabtid ama ninkii gabadhi uu curfi aanan iyada eh, manaa mulzam aanan ahayn meesha uu keenay arrimahaas oo kale ma soconaya wax la tixgelinaya maha tanbiih baraarujin limaziidin min atawasuci faahfaahin si loo gaaro fii baxhi اlcurfi yuraajacu maa yali waxaa loo laabanaya waxa soo socda qaacida alcaadaةu muxakama qaacidada lagu magacaabo min qawaacid alfiqiya ah waxaad ugu laabanaysaa fi kitaab alashbaah والnadائر lلsuyuuطي نظرية الcرف والعاadة ضمن kitاaب المدخل الفقهي العاam للشhيkh مصطفى الزرقة kitaabkana wa ugu laaban kartaa رiساaلة الcرف والعاadة uu iska leeyahy للشhيkh أحمد فهمي أبو سنة gaar ahaan kتب القواعد الفقهية ka hadشha hadaad u laabato wax badan baad ogaanaysaa الفصل الثامن فصلka sideedaad سد الذرائع wadooyinkii gaarsiinayay qofka xumida oo la duudo la teedo la xero الdariicaةu fi اlugati dariicada luq ahaan markaanu aanu u baxno baciiru waa rati aw naaqaة ama waa hal kaana الصayaadu ee ninka wax ugaarsadayey yuطliquhu uu sii dayn jiray bayna اlwaxshi uu ku sii dayn jiray xayawaanka duurjooga ah fi الsaxraaءi meesha lama degaanka ah xatىa ida اطmaأnat alwaxshu ilayhi markii xayawaankii ee duurjooga ahaa uu isiraahdo uu ku xasilo hashaa ama ratigaa la diray saara sayaadu wuxuu ahaanaya marka ninkii ugaarsadaha ahaa bijaanibihi xayawaanka waxshiga geeskiisa midkii taagan mutakhafiyan isagoo isqarinaya xatىa yabluga min الsaydi xaajatahu ilaa uu ugaarta dantiisa uu ka gaaro dariica marka waxaa lagu magacaabaa qofku inuu inta isqariyo oo dhuumaasho oo isgaabiyo oo hoos inta uu uu xoolihii amaba rati hadduu wato ama naaqo wato intuu kusii dhexdaayo wuxuushtaa wuxuushtiina markay istiraahdo khalaas haddaad qabsan kartaa ilan meel buu ku gamba yahay marka uu fallaartiisa ku tuuro si waxshiga marka u qabsado dariicada luqada asalkeeda meesha ka timid buu ku leeyahay ثuma اstucmilat الdariicatu dariicadii waa la isticmaalay kadib bacda dalika fii kuli amrin amar dhammaantii baa loo isticmaalay arrin walbo ظaahir الsalaamati muuqaalkiisa kore uu yahay mid salaamo oo dhib aanan wadan ceeb aan wadan yutawasalu bihi ilى اmaqsuudi markaa qasadkii lalahaa marka lagu gaarayo ninkan markii uu sii daynaya ratiga ama hasha uu sii daynaya waxaa u muuqata ظaahiru salaama soo maha in yani xayawaanka ama wuxuushta inuu quudiyu marka u socdaa lakin isaga maqsuud buu laha maqsuudkiisa waa maxay an yastaada dalika اlwaxsh inuu gacanta kusoo dhigo waxshiga ومن كلاaم الcرب لqada cربta hadلkooda wa kamid كلاaم الcرب تdرcت بkdا إلى kdا أي اتkdت وasيلة إليه شhaygaa wasiiلo ka dhigta wy yعnي wadadan baa wadada gaarsiisay sida ninka kan inuu waxshiga gacanta ku dhigo u gaarsado wadada gaarsiisa wa intee wa maxay ahayd وإطلاaقhu hذihi الناaqةa أو hذا البعيرة markuu sii daayey wadada gaarsiis taasa ahayd فالdريcة إلى الشhayء ilى الshayءi lugaة hiy اlwasiilaة اlmufdiyaة ilayh dariica oo laleeyahay adariicaةu ilى shay luqa ahaan waa wadada shayga ku gaarsiisa dariica lagu magacaaba marka intaa waa luqadii iyo meesha ka timid ama fi ااصطilaax rabixinta sharciga faالdariicaةu hiy اlamru اlmubaaxu ظaahira waa arinka banaan muuqaalka sare min xayثu اأصل aصل ahaan markaad u baxdid shaygu wuu banaan yahay laakin يتوصل به إلى حصول أمر محرم لكن waxa lagu gaaraa شhay xaaraama شhay xaaraama lagu gaaraa sida ninka kanba markii uu naaqada uu sii daayo hasha uu sii daayo arin dhibaysa wuxuustibu ku gaaray soo maha markaad u baxdid asalkiina inuu qofka naaqadiis uu sii daayo ama ratigiis uu sii dayo baaso markaa ku dhisan ma laha nafs shayga kan daahirkiis muxuu u muuqdaa shay banaan oo diintu ay ogoshahay laakiin hadafka meesha ku jira wuxuu yahay in lagu gaaro shay xaaraama marka waa sidaa wasadu daraa'ici marka huwa mancu اlamri اlmubaax shay banaan oo la reebayo wey shaygan isagoo banaan ayaa lagu diidaya alladii yatawasalu bihi ilى اlmuxaram ee lagu gaaraya xaaraam shaygan inkastoo uu banaan yahay lakiin marba haddii shaygan xaaraam uu ku gaarsiinayo ayaa laga hor istaagaya sawaaء qasada bihi faaciluhu اlwusuul ilى اlmuxaram waxaa isku mida ninka sawaaء waxaa isku mida qasada bihi faaciluhu kan samaynaya ha ula qasdo alwusuula ilى اmuxaram inuu ku gaaro shay xaaraama kalxiyali maala inuu u xeeladaysto kale cala muxaramaati shay xaaraama kaxiilati asxaabi sabti nimankii yahuudda ahaa o kale asxaab sabti lagu magacaabay xeeladay galeen oo kale oo markii la yihi waktigaa ma yani ma ma ma ugaarsan kartaan yiri maaragtay maalin sabtida haddaan dhigan waa intaas axad aan kala baxna wixii lamida aw lam yaqsud dalika ama yaanu u qasdin oo kale fayumnac waa la reebayaa lianlaa yatawasala bihi ilى اlmuxarami غayruhu min الnaas saanu xaaraan uga gaarin qof kaleo isaga aanan hayn wa min hunaa meeshaasa jaaءa الtacbiiru uu ka yimid kelmadda ay ka timid kelmadda bisadi daraac meeshaasa ka timid لأnnahu bmacnaa sad اlbaabi maxaa wuxuu la yahay sad اlbaabi biاlkuliya albaabka oo la xiray o dhan isagoo dhan lianlaa yatawasala minhu ilى اmafsad ilى اlmufsidi si aan loogu gaarin shayga wax fasahaadiya marka sad daraac duuduubnaan waxaa loola jeedaa shay banaan oo wax diiday aanan lahayn laakiin maadaama shaygan laga yaabo inuu dadkii gaarsiiyey xaaraam adi hadaan aadan xaaraam aadan ku gaarin qof kale uu ku gaari karo ayaa waxaa laleeyahay wadada xaaraamta gaarsiinayso ama qofka xaaraamta gaarsiinayso waaba in la duudo la xero saan xaaraam ugu dhicin tan mar waxaa kasoo horjeedaa qaacidadii westranka ay ahayd oy leeyihiin means justify the goals oy leeyihin amaba goals justify the means yani hadafka qofka uu leeyahay waxaa justification ku samaynaya means meanskaas doonta usoo mar iyo howlihii ahaa o kale meesha ka baxayan marka waqad cuhida min الsharci الnahyu can wasaa'il mufdiyati ilى اxaraam sharciga waxaa lagu aqoonsaday inuu reebayo can اlwasaa'il اlmufdiyati ilى اxaraam wax al wado walba ee gaarsiisa qofka xaaraamka sharciga waa uu diiday wado walba ee qofka muslimka gaarsiinaysa shay xaaraam waa la diiday min dalika waxaa ka mida ma qaala الnabiyu sal اه alيه sl rasulka ala sl wuxuu yihi oo kale ina min alkabaa'iri shatma الrajuli waaliday dunuubta waaweyn waxaa ka mida ninka inuu caayo labadii dhashay uu aflagaadeeyo qiila marka waxaa la yihi whal yashtumu الrajulu waaliday rasuul allah ma waxaa jira qof caynaya labadii waalid ee dhashay qaala wuxuu hi nacam yasubu الrajulu yasubu dheh ninka wuxuu caynayaa aba الrajuli nin kale aabihi fayasubu kan kale la cayen wuxuu caynaya abaahu kaa cay wayasubu uma hooyadiin wayasubu ninka wuxuu caynayaa umahu ninkaa hooyadii fayasubu wuxuu caynaya kan hooyadii la caayo umahu kan caayay hooyadii u caynaya isagana faاltaxaqa marka waxaa leeyahay sabuka abaa gayri caynta cayda aad caynaysid qof kale aabihii bilkabaa'iri dunuubtii baa la raaciyey in afضىa ilىa sababihi in afضىa ilىa sabihi liwaalideyk arrinkaa haduuba gaarsiinayo in afضىa hadduu gaarsiiyo ilىa sabihi cayntiisoo liwaalideyka labadaad waalid la caynayo yani waa maxay rasulka alيه الsلatu sلام wuxuu yihi kabaa'irta waxaa ka mida qofka labadiisa waalid inuu cayo marka rasulka ala sl marka la weydiiyey siday ku suurtoobi kartaa wuxuu qof baad caynaysaa qofka markaad ceydina kadib maxaa imanaya waxaa imanaya maxay inuu waalidka adigana cayo oo haddana ama hooyada cayo aabbaha cayo meesha adaa sabab u noqon kara idan marka waxaa la diiday wadadii ku gaarsiin lahayd inaad labadaad waalid aad ceydid baa la hor istaagay wadadan maxay tahay inaad ceydid qof kale wa min dalika ayضا waxaa ka mida ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam nahaa wuxuu raabay an tuqطaca اlaydi fi اlgazw marka lagu jiro duulaan lagu jiro oo cadow lagu duulayo uuna nin tuuga oo xado ama qof ay tuuganimo ay ka dhacdo xado rasulka ala sl sl wuxuu yan gacanta la goyna marka duulaanka lagu jiro maxaa loo diida marka soo gacan goynta waqti kasta inay dhacdo soo maa lianlaa yuؤdii dalika ilى اltixaaqi الshuraaqi bاlmushrikiin arrintaas sayan u gaarsiinin dadkii in nimankii tuugada ah ee waxaday gacanta laga goyn lahaa inaanay haleelin mushrikiinta mushrikiinta hadday haleelaan muslimiinta marka cadow kale ay ku noqdaan marka waxaa la diidayaa in gacanta la gooyo waa wasiila sharciya soo maha oo mubaaxa oo diinta marka ay fartay laakiin maxaa loo diiday albaabkan maxaa loo xiray marka qaswada lagu jiro waxaa la diidaya maxay in dadkii suraaqdaha intay baxsadaan xuduudda ka tilaabaan cadowga markaa ku biiraan kadib muslimiinta cadow kusoo noqdaan taabaa la diidaya marka albaab baa la xiraya ogo qaswadii wanaha wuxuu raba rasulka alayh الsalatu wasalaam an yshtariya الrajulu sadaqata ninka sadaqa uu bixiyo inuu iibsado yihahdo iga sii marka lacag kale wainamaa naha canhu maxaa loo reebay lianlaa yaxtaala اlmutasadiqu saanu u xeeladaysanin qofka wax sadaqaystay bishiraa'i aanu ugu xeeladaysanin calى الrujuuci ku laabasho fi sadaqati marka ku laabto sida ad ogtihiin rasulka alayh الsalatu wasalaam waatan waa la nahiyey inuu ninka wuxuu sadaqaysto haddana ku laabto iyo wax dad u hibeyday aad hibaan kuusii haddana aad tiraha dib damba uga qaadat waa la nahiyey wuxuu rasulka alayh salatu wasalaam yihi kalkalbi yacuudu fii qay'i wuxuu la mid yahay ey matagiisa ama hunqaacadiisa ku laabanaya wuxuu rasulka alayh salatu wasalaam u yihi marka waxaa kaloo la diiday marka qof markaa wax ku sadaqaysatid waa inaadan in iga sii gato haddana shaygii adoon wax baan kugu sadaqaystay alaabtan baa sadqa haddana intaa usoo laabatid raajata ma kaa gadaa waa la diiday macaale waxaa la diidaya arrintaa maxaa ka dhalanaya الrujuuع calى sadqa ka dhalanaya marka laakiin qof inuu qof kale wax ka gato wax banaan ma wax diidaya ma lakin waxaa la diidaya maadaama wadadan ay ku gaarsiin karto الrujuuع calى sadq wadada lagaa xiraya wanaha wuxuu raabay rasuulka alaيه الsalaatu wasalaam an yaqdiya الqaadي bayna اثnayn wahuwa hadbaan inuu ninka qaaliga laba ruux uu kala xukmiyo isagoo caraysan qaaligan howshiisaabaa inuu laba qof u xukmiyo labada qof qofka dad kastoo ishaystay arin isku haystay inuu kala xugmiyo waaba hawshiisa sooma maxaa loo diiday marka lianlaa yajuura fi اlxukmi saanuu dulmi u sameyn xukumka markuu samaynayo marka waxaa lihi xukum samee laakiin adoo caraysan ha xukminin dadka maxaluqti wuu caraysan yahay waa frustrated caadi maaha waxaa laga yaba inu qof marka uu dulmiyo ila nin caadiya ah maaha wanahaa wuxuu raba rasulka alah salat salaam can bayci الsilaaxi fi اlfitna inuu qofka hubka u galo marka dagaalka u jiro iyadoo dagaal uu jiraa la xir ma gedi kartid qof marka ma iman karo ma andacon karo ma dhihi karo maxaa diiday hub inaan gado soo shay caadi ma qofka cadowgu isaga difaacaya tuugu isaga difaacaya xooluu ku ugaarsan lahaa lianlaa yufdii dalika ilى kasrati اlqatl si aanu arinkaa ugu bixinin in dil fara badan markaa uu dhaco aanu meesha u keenin waa maxay shaygan mubaax wey lakin waa la diidaya wax ka weyn baa la diidaya bal fi اlqur'aani اlcaظiim qur'aanka waxaaba ku sugan walaa tasubu اladiina kuwii ha caayina ydcuuna caabuday min duuni الlaahi ilaahay sokadii mushrikiinta iyan waxba laga sheegin fayasub اllaha iyagana ilaahay ay caayaan haddaad sidaas samaysaan cadwan bigayri cilmin xadgudub iyagoo cilmi aanan u lahayn iyo cadowtinimo iyagoo u samaynaya gaal caabuday ilaahay subxaana wa tacaala hayrkii sanam caabudaya hawadiisa caabuday waxay ahayd in la caayo wax kasta laga sheego iyo ilaahoodii iyo waxay caabudayen in wax laga sheego sanamkoodii in wax laga shego wa la maya ka daaya maxaa waxa laga baqayaa hadaad wax ka sheegtaan inay iyagana ilahay kusoo kala fureeyaan wax ka sheegaan waa maxay marka in wax laga sheega waa shay mubaax soo maha lakin waddadaa lagaa xira waxaa la diidayaa wadadaa iyada haddii la furo mid wax ka weyn inay yimaadaan ilahi subxana wa tacala meel loogaga dhaco fanahaa can sab اasnaam aw fanuhiya can sab اasnaam baa layska reebay wahiya fi اlasli asal ahaan in sanam wax laga sheego la lacnado qurbatun ila waxyaabaha ilahi logu dhawaaday ka mid tahay لألا يفضي ذلك إلى سب الله تعالى sn arinka noo gaarsiin in سuبحaنه وتaعالى وax laga ومن هنا ذهب بعض الفقهاء meeشha iyadoo laga duulayo فقهda قاركود وحي ku tageen منهم الإمامان مالك وأحمد baa ka إلى أن الأمر الذي هو مباح في الأصل شhayga مباح ah ee أصل أهان يftي أن الأمر إلى أن الأمر الذي هو مباح في الأصل يفتي المتهد بمنعه in kana yufضي ilى الxaraami غاalibا amarka asal ahaan mubaax ah in ninka caalimka uu fatwoonayo shayga inuu mamnuuc uu yahay haddii shayga dadka xaaraam uu gaarsiin karo waxay qabaan labadan imaam waxay leeyihin shayga haddiiba la og yahay in samayntiisa iyo ku dhaqankiisa iyo la imaanshihiisa uu qofka uu gaarsiin karo xumi xaaraam uu gaarsiin karo shayga isagoo banaan baa la reebayaa iyagoo qaacidada fasiraya ka bayci اcanabi oo kale in laga beeciyo canab ممن يتkذه خمرا كبيع العنب ممن يتkذه خمرا in cنب laga beeciyo qof khمر ka dhiganayo kale إلا cنبka وxuu kamid yahay grabiska waxyaabaha khمرda laga dhigto ku jira marka haddaad ogtahay qofka kale inuu khamre uu ka dhiganay inaad ka beecdid maaha taas waa mid ka bayc اciinati bayc ciina waa maxay huwa baycu الsilcati miman اshtaraytaha minhu bihamanin aajilin بأkثara mima اshtaraytaha bihi naqda qofki inuu ka beeciyo n qof baa kuu imanaya markaasaad alaab waaa leedaha iga gado alaabtiiba aad siinaysaa kadib bihamani aajil markaa kadib adana wuxuu leeyahay haddana ii celi buu leeyahy ilan alaabta anaa wata qaadaan ku leeyahy waad qaadatay in kadib haddana waxaan ku alaabta aniga igu soo celi laakiin waxaan kaa siinayaa bihamanin aajilin biakثara mima ishtaraytaha minhu dib dan baan kaa siinaya lakin waxaan kaa siinaya naqdi ka badan kii aad adiga iga gadato ziyaadan kuusii saaraya بيعينha waa sidaas oo kale waata rasulka aليه sل sl ku baraarujiyey marka baycu silcati miman اshtaraytaha minhu qofkii aad ka soo gadataad ku celinaysaa bihamanin baad kaga beecinaysaa hamankaasoo ajirin ee dib dhacaya biakثar mima اshtaraytaha bihi naqdan in ka badan intii marka shirihu marka uu ku dhacay لأnna yufdi ilى riba maxaa ribow dadka gaarsiinaya wadahabuu ayضا ilى ana dalika اbayca bayca sidaas oo in waqaca haduu dhaco yakunu faasida faasid buu noqonaya waajibu faskhu in la faskhaana waajiba wa sawaaء qasada الtawasula bihi ilى اmuxaram ou lam yaqsudhu waxaa isku mida ah, ula qasdayaa arinkaa isagaa gaaris uu xaaraam ku gaariyaan u qasdina faاlwasaaئil اmubaaxaةu wasaaئisha banaan wasiilo waa minis wadadii wax lagu gaari lahaa ee banaan alatii yaqsudu biha faaciluhaa ee faacilkeeda uga qasdayo التwasل بها إلى الحراaم inuu xaراaم u ku gaaro hiy الحyل المحaرamaة waa xeeladaha la xaaraantinimeeye ka xيiلaةi أصحاabi الsبti oo kale وmا lm يqصد waxaan ula qasdina faإnahu يمنع minhu waa la reebaya sadا للbاabi iyadoo albaabka la duuda نihaaئiya ي abadا oo aan mar dam in la furo aan loo baahnayn لأnlا yتwasل غayrhu si غayrkiisa aan ugu gaarin ilى الحراaم bimili dalika اficli ficilka sidaas oo kale uu samaynayo intii un buu noo sharxay wax cusub ma sheegin yani wasaaisha iyadoo mubaaxa laakiin qofka haddii wasiilada uu u isticmaalayo u yusgaraynayo inuu xaaraam ku gaaro waa la celinaya xiyalkii iyo wixii lamid oo kale lakin waxa laga yaba inaanu ula qasdinba xata haddaanu u qasdin albaabka waa xiran yahay maxaa waxa laga yaba qof kale inu albaabka markaa u furmo wadahaba ilى cadam اlأkhdi bimabda'i sadi daraaci marka khilaafka maxaan ugu tirina marka waaba nooc saas oo kale u qurux badan soo ma ahin maxaa loogu tiriyey wadahaba ilى cadam اlأkhdi inaan la qaadanayn waxaa ku tegey bimabda'i sadi daraaci طaaئfaة min اculamaa koox culimadii ka mida minhum اxanafiyatu ha ka mida wالshaaficiyatu ha ka mida والظاahiriyatu kuwaaso dhan waxay ku tagin wx lama qaadanayno fabayc اcanabi fabayc اlcinabi cindahum caqd caqdu baycin صaxiix canabka oo la beeciyo agtooda wuxuu ka yahay caqdu baycin صaxiix waxay leeyihiin waa beyc صaxiixa oon waxba aanan ku jabnayn oo mashkilad bmacnaa aanay meesha ka imanayn falaa yaxrumu xaaraan maaha wain kaana albaa'icu ruuxa wax beecinaya ee dukaanka iskaleb ha noqdo yaclamu kii og ana mushtarihii qofkan waxaan ka iibsanayaaye saystakidhu inuu ka yeelan doono khamran isagoo og xataa hadduu ka beeciyo isaga dembigiis ma laha adigu sii wey marka waxay qabaan qolihiisu hadda ma lahayn cinab yaanan laga beecinin qof aad og tahay in uu khamro marka uu shay uu ka dhigan doono shaaficiyada iyo daahiriyada waxay leyihin adigu shaqadaada ma xataa haddaad og ninkan in shaqadiis waxaa tahay adigu shay xalaalaad gadaysahay gab marka masalada way diidan yihin wa baycu aladii dakarnaa suuratahu aanu sheegnana xalaalun cindahum shaaficiyada daahiriyada iyo agtood xalaal buu ka yahay maxaa yeele waxay leyihin liannahu caqdu maxaa yeele waa caqdi mustawfin liarkaanihi ee oofsaday tiirarkiisa wa shuruudihi فlاa يحرم حاaراaن ma ahا لمuجaرd khشية إفضاء إباaحaتi ilى الوقوع في الرibا xاaراaن maaha iyadoo aan ku dhisayn leenahay baqid laga baqayo inuu shayga kan banaan oo xaaraam una gaarsiiyo ama in ribo lagu dhaco wax aan ka baqayna taas wa laguma xaaraan tilmaynaya ama waxaan ku sameya shaqadeena maan bay leeyihin waxaan sooma asl ma banaan wixii ku dhaqaaq falaa yaxrum ma banaana wey falaa yaxrum waa xaaraam xaaraam ma noqonayo limujaradi khashyati ifdaaءi ibaaxatihi shaygan banaanaanshihiisa gaarsiinta uu ku gaarsiinaya baqid laga baqayo ilى اlwuquuci fi الriba inuu ribo kugu rido intaa keliya intaa wax lagu xaaraantimay maayo w min hunaa iyadoo meesha laga dhaqaaqayo jaaza اlأkhdu waxaa banaanaaday in la qaadan karo biاlxiyali xeeladaha in la qaadan karo micnaha in la xeeladaysan karo fii bacضi اacmaali acmaasha qaarkood fii madhab الxanafiyati wa madhab الshaaficiyati xeelada marka way ogolaadeen in xoogaa yar bmana wa la tignikeeyo la farsameeyo wamunicat cinda maliki وaxmeda mali iyo axmedna waxay yihahdeen xeelado dhan hala joojiyo wa hiya xeeladu waxay tahay an yudhira اlmutabaayicaani maثalا caqda mubaaxan yutawasalu bihi ilى ibaaxati ma huwa muxaram fi اlaصli in labadii wax kala gadanaysay ay muujiyaan maala caqdi mubaaxa yani inay muujiyaan wax banaan yutawaصل bihi ilى ibaaxati ma huwa muxaram in lag kaasoo lagu gaarayo in lagu banaysto in lagu banaysto shay asalkiiba xaaraama ka nikaaxi اmuxalali cinda اxanafiya nikaaxa muxalalka xanafiyada ay qabaan oo kale iyo wixii lamida yani maala iyagu taxliilka ay qabaan maala qof baa saddexdii ay ka dhamaatay inuu bimacnaa mid yar oo muddo yar intuu soo qabo kadibna lasoo furo kii hore ay kusoo noqoto maadaama shayga aan u socdo mubaax uu yahay wadadan waan marayaa bay leeyihiin وkاna yبيiع hwبا knikax mحل عند الحنفية وkأn يبيiعa hwبا dheh بألف dيناaر xاalة ثuma يشhtarيهi min mشhtarيهi بألفين ومئتين إلى شhهرين mثلا baycلcinihina inay baneeyaan maradan wxuu le أف dيناar hadday joogtaa kadib in yar kadib wxuu le markii اشhtarha uu ka qaato isaga wxuu le waa kun iyo laba boqol hadii bisha dambe aad bixinaysa wixii lamida qaala الimaم الشhاaفiعي wuxuu yihi lاa يfsد caqد أbadا إilا bالcaqد نفسiه caqdi weligiis fasid ma noqon karo ilaa in caqdi kale lagu buriyo mooyane waxbaan kala gadanay heshiiskaas inaan ka baxo aan heshiis kale kaga baxa mooyaane laakiin wuu buraya arrin soconaysaa maaha walaa yafsudu bishayin taqadamahu walaa taahara canhu shay ka horeeyey shay kadib dhacana oo gadaal ka yimid waxas ma fasaahadinayo walaa bitawahum wax laismoosiina ama xaaraan noqdaan ama noqdaan arrinta ku buri maayo walaa tafsudu اlcuquudu bian yuqaal cuquudda iyo heshiisyada dadka ay kala gelayaan wax la kala gadanayana fasaad ma noqoto in la yihahdo hada dariicatan waa wada xun wax ku gaarsiinaysa wa hadihi niyatu suuءin tan waa niye xun إلا alاa tarى mwaadan arkin buu yihi low أna rajuلا اشhtarىa sayفا qof haduu seef u gato wanawىa bishiraaئihi an yaqtula bihi una ula niyeysto seeftaa u gato inuu dad kusoo diri doono kaana shiraaءu xalaala horta shiraha meesha ka dhacay beyca meesha ka dhaca wa xalaal وكانت نية القاaتل غayra جائزة لakiن ninka niyada u watay markuu seeftan u qatay dad kusoo dili doon waa midaan banaanayn وlam yبطل bha البيع lakin bيci ma burin buu leeyahy yaعnي ninka niyadiis wax kastay noqotaba beecakan ma buray waa hadalkiisoo ah caqdi ma bura ilaa bcaqdi nafsi shay ka horey shay ka dambeeyena arrintaa ma buriyo tawahumna ma burinayo cuquudana in la yihahdo hadihi dariica hadihi dariican arrin soconaysa maaha ninka kan sababta ani markaan ka beecinayo uu ii yimid oo dukaanka igu yimid wuxuu yani inaan weydiiya ma intaad la aadaysa hawshaas seen jiilkaas ani ma interview inaan la gala maaha ha walow niyadiisaba hata ha noqoto inuu dad markaa ku dilo laakiin beyc aniga isagana dhex marma waxa le markuu qof soo dilo adaa ka beeciyo shay xaaraam ugu horseeda anigu shaygan shaqa kuma lahayn lakin shaygan anigu ninkan ka beeciyo marka wuxuu leeya wkda qaala wuxuu yihi wkda low baaca albaa'icu sayfa min rajuli yaraahu an yaqtulu bihi kana haakada وkdا waxaa la mida low baac الbاaئcu sayفa min rajuli hadii uu ka beeciyo yaraahu أnahu yqtل bihi rajula uu arkay inuu qof kale uu ku dilay kaana haakada sidaasoo kale noqonaya ma laa khilaafa fiihi min sad الdarاaئc waxaan khilaafka aanu ku jirin maxay ta sad darاaئc intaa oo dhan masalada hadda mukhtalaf fiiha bay noqota sooma waa laisku jiijiiday marka haddaad aragtid culamo adkaydana meeshaasi ku dhegeen w naga daayo culmo dabcisa hadaad aragtid meesha isku dhegin marka meeshii horaaba lasku yani hala yaabin marka qofna inuu wax adkeeyo qofna inuu wax dabciyo maxaa masaaishii aladila اmkhtalafa khilaafka marka ka taagan yahay marka laakiin qofka muslimka mar walba waxaa loo baahay inuu bimacnaa aanu dhihin culimada hadday iskhilaafta adgu meeshaa doontid aad meesha doon iska dhaqado maaha hadalkii salafi ninkii salafka ahaan hala xusuusto uu yiri mascuud aduu ahaa aan jeclahay inuu ahaa inuu yiri saxaabiga radi allahu canhu ardaa man tatabca الrukasa tazandaqa haddaanan aanan khaldamin isagu ahaa oo yihi qofkii raaraaca rukasta waa banaan tahay waa la baneeyey oo maantana wax sahlan keliya raadiye qofkaas zandiiqnima u dambaynayso inu islaamkaba ka baxo bimacnaa waa maxaa adigu meeshii aad isleedaha naska wuu jiraa raac haddaad aragta culamada inay ishardiyeyso nin walba meel marka uu ku dhuftay yani khilaafkaa hadanayn waxaad danaydaa meesha yaa deliilka saxdaa ah, wata labadoodaas haddaan deliil sax meesha aanan jirin dawaakaas wixii ilaahi subxaana wa tacaala uu kuwaas aa meesha jira marka raac mا laa khilaafa fiihi min sad darاع waxaana khilaaf aanu ku jirin sad darاع waxaa jira qayb aan khilaaf aana ku jirin hunaaka نowcani min الdarاع waxaa jira laba wado laa yakhtalifu الfuqahaaءu fii wujuubi sadihima fuqahada aanay isku haysan inay waajib ay tahay in la duudo oo la xero wahumaa waxay kale yihiin ko maa kaana ifdaaؤhu ilى اlmafsadati qaطciya waxa inay mafsado ku gaarsiinayaan lahubo boqol kiiba boqol kaxafri bi'rin fi طariiqi اcaamati lmuslimiin in ceel laga qodoo kale wadada caamkaa shaaric caamkaa ee main streetka dadka ay marayaan inaad ceel ka qodid oo la ogyaha qof socdo inuu isaga dhex dhici karo taasoo kale waa mamnuuc maa kaana fii daatihi muxarama wax daatadiisa xaaraam u ah wayufdi ilaa muxarami xaaraamna dadka gaarsiinaya taana waa la diiday kazina oo kale zinadii oo kale almufdi ilى اkhtilaaط اansaab daatadeedan xaaraamay u tahay zino o dhan ba اkhtilaaط alansaabna way keenaysaa nasabadan inay isku darmaan oo lakala oqoon waayo kan kan yaa dhala kan yaa dhala o dadkan isku dhex darsamaan oo la arko shan nin oo hal wiil uu ka dhexeeyo kale in la arko wاlqadfi اlmufdi ilى ishaacaةi اlfaaxisha fi اladiina aamanuu iyo ganida xumida lagu ganayo dadka ee zino qof inaad tira hebel wuu zinaystay oo arintaa keeni karta maxay ama keenaysa in faaxisho laga faafiyo dadka muminiinta ah oo qof kastoo dhowrsan la yihaahdo hebel waa sidaasoo kale waa faaxish ama hebl waa isla daboosho fuxshi bay qarinaysaa qasdigaasoo kale waa la xaaraantimay daatiisu xaaraam u yahay wasiilada uu keenan waa xaaraam taas marka layskuma haysto cadamu الtawasuci fii sadi daraa'ic waxaa kale la aadaya xataa haddii sadi daraa'ic la ogolaaday marka annaga ka hadlimayna qolyaha diida lakin dadka ogolaaday waxaa jirta qaacido ah ama waxaa jira arin ah inaan lagu bimacnaa laysku ballaarin karin o aan la dhihi karin wax kastaba shay kastoo bana xaaraam xaaraam xaaraam xaram maxaa dhacay waxaa laga yaaba in lagu dhaco xaaraam kale marka taasoo kale waa la diidaya aladiina qaaluu bisadi daraa'ic dadka yidhi sadi daraa'ic ayaa banaan lam yujiizu الtawasuca fii sadiha ma aysan banayn in lagu waasic noqdo لأنa dalika yuؤdي ilى xaraji calى الnaasi caظiim maxaa arrinkaa isaga wuxuu keenayaa xaraj weyn oo ummadda markaa ku imanaya bini aadamkii diintuna xarajkay la dagaalamaysaa falaa yuftii falaa yuftى bisadi الdaraa'ici in kana الإfضاء ilayha naadira aw qaliila lama fatwoonayo ninka calimka inuu fatwoodo maa sada daraa'ic haddii shaygaa xaaraamta aan filayno in lagu dhici doono hadday naadir tahay ama qaliil ay tahay boqol kiiba mid wey tawahumki wey boqol kiiba mid ayaa laga yaabaa percentage aada u yar ayaa laga yaabaa in xaaraamtu marka ay timaado xaaladaasoo kale qofku inuu fatwoodo ma shay kasta waa xaaraam waa kan marka wuxuu leeyay kaman yuftii بتxrيiم زراacaة اcinabi bkuliya sida ninka fatwoone oo kale leh cinab o dhan lamaba beeran kara cinab o dhan in la beertay waa xaaraam maxaa dhacay lianlaa tucsar minhu khamr saana khamra loogu maarmaalin aan looga miiran yani cinab o dhan haddii la beerto maxaa ka dhalanaya in khamro markaa dadka ay samaystaan marka in khamro laga samaysto boqol kiiba hal inta laga faa'iidaya ka badan fatwaas kale ma soconaysa l sheekh o joog wakaman yufti bimanci dukhuuli bimanci الnisaa'i dheh min dukuuli الmasaajidi lianlaa yaxsula fasaad sida ninka fatwoonay oo kale dumarka masaajidka ma soo geli karaan maxaa dhacay fasaad inuu dhaca laga baqaa rag iyo dumarka isku soo boodaan de arrintaas waa boqol kiiba hal soo maha fasaadka waxaa laga yaabaa haddii indhaha la kala laabto sheekada inay iska dhamaato inaad dumarka o dhan masaajidka aad ka celiso tira lug ma soo dhigi kartaan haddii kale waxaan ka baqayna in mesha fasaad ka dhac taas ma shaqaynaysa fatwadaas laga dhegeysan maayo wakaman yuxarimu akla طacaami الkufaari khashyata an yakuna fii طacaamihim laxmu khinziir wanaxwi dalik iyo qofka xaaraantinimeynaya in gaalada cuntadooda dhan la cuno meeshay ka dhow yihiin laga dhowaan cuntadooda yaan la cunin maxaa waxaan ka baqaynaa in cuntadooda khanziir uu ku jiro shay walba khanziir uu ku jiro la yihahdo falaa yajuuzu ma banaana aliftaau in la fatwoodo bisadi dariicatin wada xiritaankeeda ilaa fii ma kaana ifdaa'uhu ila اlmafsadati gaaliban ilaa waxa yani la hubo gaarsiintiisa mafsadada uu gaarsiinayo inay badan tahay bxayثu yaglibu calى الظani iyadoo arinkaa oo uu noqonayo mid sida daniga ku gaalib noqonaya ifdaؤuhu ilayha inuu xaaraam uu gaarsiiyo aw yakuna ifdaؤu ilayha kaثiira ama gaarsiinta xaaraamta uu gaarsiinaya ay noqoto wax badan kama taqadama min amhilati wuxuu rabaa inuu yidhaahdo in lala soo boodamaha fatwo oo laleeyahay shayga kan waa mamnuuc iyadoo arintan lagu dul dhisay oo laleeyahay amuu xaaraam marka gaarsiiyaan marka fatwadaasoo kale la keeni horta waa in la hubo haalib uu yahay in xaaraamtaasu ay dhacayso taas waa mid number labo in caadadooda ay tahay in kulamaa shayga la helo in fasaadka aan la weyn xaaladaaso kale waa la joojinaya wey marka wuxuu ley falaa yajuuzu اliftaء bisadi dariicatin in la xeray ma banaana ila fima kana ifdaءu ilى mafsadati gaaliba bxayثu yaglib calى الظani ifdaؤuhu ilayha aw yakuna ifdaؤuhu ilayha kasiira oo ah in markaa maladu ay raajix ku noqoto in shayga kan gaarsiintiisa xaaraamta uu gaarsiinayo ay غاaلب ay tahay amaba ay badan tahay ثuمa lاa ykun sد الذarيcaةi شhaamilا cاamا لkuli صuwar الmaxkuumi فيhi wa kuli أحwaalih sd darيcaha caam ku noqon maayo shayga kan hadda la xugmiyo suwartiisa o dhan iyo axwaashiisa o dhan kays gaar haddaad xugmin macnaheeda maaha wax kastoo meesha ka soo dhow shayga shabaha inay isla soo gelayaan maaha bal biاlqadari اladي tandariu bihi اlmafsadatu laakiin qadarka ay mafsadadu ku istaagayso ku reebtoomaysa keliya la xugminaya waida zaalat اlkhashyatu wixii laga baqaya hadday zuushana zaala اlkhaطru ama zaala xadaru dheh mancigii shaygan la mancinaya wuu zuulaya wallahu aclam waa maxay shay baanu diidna waxaan nidhi muddo intaa la eg waxa waxa lama samayn karo sababtana waxay tahay waxaa la diiday haddee waxa ay dhacaan inay dadka xaaraam ay ku dhacaan muddadii waa lasoo dhaafay shaygii xal baa loo helay wixii laga baqay waa ay zuuleen shaygi marka cadiisu kusoo noqonaya mubaax buu ah mubaaxiisu marka u labanaya fatxu daraa'ici maantana waxaan leyn adaabada hala xiro marba haddana waa la furaya iyadoo uu xiran yahay haddana waa la furaya mana la waalayaa buu yidhi nin macnaha wuu xiran yahay haddana waa la furaya sad daraa'ici kama taqadama sida kusoo hormartay huwa mancu اlmubaaxi mataa kaana yuؤaddi ilى mafsadatin shay banaan oo la diido wey haddii shayga uu ku gaarsiinayo maxay mafsada wa cagsuhu ka waxaa ka soo horjeeda fatxu daraa'ici wadooyinka la furayo ay irtikaabu اmuxarami xaaraam in lagu dhaco in kaana in kaana tarkuhu yuؤaddi ilى bararin acظam in xaaraam lagu dhaco haddii xaaraamta oo laga tago ay ka dhalanayso ama ku gaarsiin karta in aad ku dhacdid maxay dararkaa ka weyn marka waxaad ku khasban tahay inaad xaaraantaa martid si darar ka weyn aadan ugaga dhicin intaa keliya ninka maqlo hadda iska taga khalad buu qaatay sooma waa in la sugo waa ninkii dhegeysto kale laa zakaata fi libli xadiidkii abu hurayra zaka laguma laha geela markuu maqlo intaa markuu maqlo iska dhaqaaqo ma sugin ilaa intaa uu ka gaara mog kadibna wuxuu fatwooda geel o dhan zaka laguma laha marka hadda haddaad tiraahid intaa haddaad la tegtid meel xun bay maraysaa marka waa la wadaya qad qaala wuxuu yihi bfatxi الdaraa'ici wqad qaala bifatxi الdaraa'ic alqaa'iluuna bisadiha dadka yihi bisadihaa yihi hal xiro iyagaana yihi haddana hala furo لأna اlamrayn maxay labada amar oo ah in la xiro in la furo min baabin waaxid hal baab bay marka ka yimideen wa min fatxi daraa'ic waxaa ka mida shay xaaraama oo lagu banaynayo si aadan xaaraam ka weyn aadan ugu dhicin oo wadada oo la furay waxaa ka mida ijaazaةu dukhuuli manzili اlgayri bigayri idnihi liiطfaaءi xariiqin in lagu ogolaado qof kale gurigiisa inaad geshid adoon idan aadan u haysan ujeedada maxay tahay marka dab meesha ka kacay inaad baktidid ama dalidid darteed yani soo xaaraama qof gurigiisa inaad geshid waxa laga yaba dadka inaanay diyaar ahayn waa laga dadka ina curadooda banaanka ay tahay diinta waxay ku farta maxay inaad albaabka garaacda aad geshid soo ma lakin waxaa aragtay iyadoo dab meesha uu ka kacay ma waxaa sugaysaa ma garaacaysa saddex meer ma garaacaysa albaabkii oo aad ilaa idan aad ka heshid waxaaba laga yaaba inta aad garaacaysa dadku inay dhamaadaan xaaladaasoo kale la daryeeli maayo yani la milicsan maayo albaabkaad jebinaysaa weli albaabka haddaad jebiso xataa damaan kuma saarna waad gelaysaa dadkina waad soo baktinaysaa waa maxay marka maxaa samaysay shay mamnuuca ayaa ku dhacday maxaad ugu dhacday si aad shay ka daran marka u dad baad badbaadi wey weli lama sheegin qof inta loo soo gurmaday yiri maxaad igu soo gurmateen baabkii maxaad usoo gasheen maxaa yaele waxyaaba waxay kamid taha dararka ka mid tahay marka fiqiga laga hadlaya waa kaas kale ee kii kale maaha khamraan cabayaa si bimacnaa aan iskuolka lagaga soo eryin oo kale maaha ama kaadi baan ku farxalanayaa si sharci la eesiiyo taas maaha aw manci jariimatin amaba jariimo la reebay kale yani masalan waxaad aragtay guri baa nin tuuga soo galay aad aragtay dad inuu daray madaxa ku hayo oo yani kaga hayo u dilayo kale haddaad awood u leedaho kale ay meeshii xukuumo ay joogto kale in idan la weydiisan maayo sida loo socdo xoog lagu dilayaa wa dafci rashwatin tana waxay ka mid tahay masaa'il mukhtalaf fiiha laaluush qofka inuu bixiyo in lam yumkin haddaanay u suurtoobeyn inqaadu nafsin bariicatin ilaa biha naf innocentyoo beri ah oo dembi aanan gelin haddaanay suurtoobeyn badbaadinteeda ilaa in lacagtaa la bixiya mooyane waa la bixinaya wa dafci اlmaali in maal la siiyo ilىa dowlatin kaafiratin dowlo gaal ah in la yihahdo lacagta nagahooda liinqaadi asra muslimiin asra اlmuslimiin muslimiinta kuwooda asraha ah ee la taxaabtay ee la qafaashay si loo soo badbaadiyo mana aha in gacan loo geliyo lakin waxaa leedahay noo soo badbaadiyo walaa yurtakabu اxaraamu xaaraamtii la kori maayo la samayn maayo walaa yurtakabu muxaramu dheh xaaraamtii la samayn maayo lagu dhici maayo ilaa bisharطayni laba shardi xaaraam kuma dhici karta lakin laba shardi oo ku dhici kartaa alأwal anlaa yumkina mancu darari inayn suurtoobin in dararkaa la reebo biطariiqin aakhara wado kale wadadaasoo ma'duunin fiihi sharcan ee harci yani la idmo sharci ahaan horta markaad wadada xaaraamta aad maraysid waa in wadadoo dhan wadooyinka dhan ay kaa soo xirmaan oo meelaad marti aad weydid number labo an yakuuna dararu اlmakuufu dararka laga baqayaaye acdama inuu ka weynin badan yahay وأkطر una ka khatarsan yahay min المحaرم المrتakب xaaraamka lagu dhacayo darrka ka imanay wa inuu ka weynin badnaada kan marka لذalika walidaalika waxaa ka mida fataawida ay maala yani qofka maala mujrima la raadinaya oo kale xaaladaas oo kale maala haddii xukuuma islamiya markay wax raadinayso o kale inay guriga markiiba ay iska soo weeraraan wixii ay kala baxaan oo qofkii la raadinaya saariqa ku jira tuugii nin baa nin soo dilay oo kale howlahaasoo kale iyo islaan xijaabnayn baa meesha fadhiday maxaa xoog loogu soo gala iyo wixii baa kala daadsanay arrimahaas ma soo gelayo maxaa yeele waxa la badbaadinayo ama xaaladda meesha dadka ay ku sugan yihiin baa ka weynin badan muxaramka kale bararka ka imanaya ka weynin badan taasoo kale marka waa la dardaraya waa la gudbayaa wey sida hadda soo ku soo iyo amtilo fara badan ayaa jirto masaaishan la xiriirta marka kitaab tanbiih limaziid min atawasuc fi baxhi sadi daraaci si in ka badan intaa loo helo raajic waxaa u laabataa كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية بحث الذرائع في الموسوعة الفقهية وشيخ أودياري البحر المحيط للزركشي الفصل التاسع فصل كسقالات الاستقراء والقم الاستقراء والدبقل الاستقراء تتبع العام دليلك عام كها أو في جزئياته المعلومة أحكامها يضو لقى الرعاعه juزiyaadkiisa qeybihiisa kala duwan ee xukunkeeda la yaqaan faإida اstaqرأa الmجtahidu hadii ninka mجtahidka uu dabagalo caamkii qeybihiisa kala duwan axkaamtiisa la yaqiina uu raaco fawajadaha kulaha calى xaalaةi mucayanaةi una dhammaanteed u helo kulli inay isku mid yihiin fayaglibu calى الظaن أna الsuuraةa اlatي lam yuclam xukmuha muwaafiqaة fي اlxukmi lisaa'iri الsuwari waxaa gaalib ku noqonaya maladii oo gaalib noqonaya in suuradii aan la oqoonin xukunkeedii inay waafaqsan tahay suwarta kale ama ay waafaqsan tahay xagga xukunka suwarta kale markaa meesha la helo bimacnaa waa maxay xukun baa soo arooray xukunka waa caam xukunka marka annaga masalaan raadinayna masala waxaan rabnaa inaan ogaano xukunkeedi wuxuu yahay marka waxaan raadinayna xukum caamo masalaa ay soo hoosgeli karto marka waxaan milicsanaynaa dhammaan suwarta kala duwan ee xukumka uu ku soo arooray juزiyaad kala duwan baa jira dhowr kays waxaan labaatan soddon kays baan haynaa marka waxaan milicsanaynaa suwarta kale iyada la midka ah markaanu raadin aan raadin aya waxaan arkaynaa suwarta kale o dhan ama say u badan taha boqol kiiba sagaashan xukumkaasaa la siiyey tii marka aan nagu laaqnayd oo aan si bimacnaa aan xal u weynana waxaan leenahay mar haddii ay juز'iyaadka caamkan ay soo gelayso kuwii iyada la midkaan xukumkan la siiyey iyadan xukumkaana siinayna mithaalkeeda waa tana wa mithaalu salaaة اlwitr wey اkتلiفa waxa laisku khiلaafay في أنha waaجibaة أو مستaحabaة mwaajibba mise waa mstaxab waa laisku khiلaafay فnadarnaa waanu egnay فwajadnaa waxaanu helnay جamيiعa الصaلaوaaت الmafruuضa salaadaha la farad yeeloo dhan laa تuؤadىa calى الraaxilaةi inaan lagu tukan daabada korkeeda wajadnaa waxaanu helnay alwitra ama waxaan ogaana dhe markaas laba mafcuul c wajadna alwitra waxaan ogaanay yuؤadىa in lagu gudanayo calى الraaxilaةi daabada dusheeda fayaغlibu calى الdani maladii waxaa ku xoog badanaya أنhu witrkii naafilaة inuu yahay walaysa fariidaة walaysa fariidaة fariida inaanu ahayn liyakuna الbaabu kulu si baabkoo dhan uu u noqdo jaariyan midkii ku duraysanaya calى wasiiraةi wado waaxidaةi oo keliya hal wasiiro si ugu duraysado marka waa fahmaysaa marka laisku khilaafo hal salaaة الwitr waajiba am naafila marka laisku khilaafo waa le horta salaaة الwitr maxay soo hosgelaysa salaado dhan maaha waa caamkii caamkaa marka juزiyaadkiisa aan raadino salaad kasta waxaan arkaynaa mafruuda mafruuda mafruuda in hab gaara loo tukado laakiin salaada witerka ayaa waxaan aragnay inay ka duwan tahay maxay salaadihii kale iyada daabada lagu dul tukada gaadiidka iyadoo u saaran yahi tukada rasulka alayh salatu salaam kuwa kalesa laguma tukan marka waxaan leenahay tan maxaa ka duwa kuwii kale waxaan leenahay kuwaas waa farad mar haddii iyada ay kuwa kale ay ka duwanaata maxaan leenahay shaygan waa shay nafliya maqsuudka laga leeyahy marka maxay tahay mas'alaan naga soo horbaxday xugun baan u weynay marka waxaan raadinaynaa ashyaa kale ee iyada shabahda ayaan waxaan ka raadinaynaa juزiyaadkii caamka markaa u watay markaan aragno in la baneeyey tana la baneeyey tana la baneeyey kulle isku mid yihiin tanna waxaan leenaha tiibay raacsantay maxaa ka reebaya marka waa marka daliil la waayo wey والاstiqrاء kama taraa saad aragtid daliilu wey ضaciifu aad i aad ضaciif u ah لاxtimaali kwni tilka الsuura alati kaanat majhuulaة الxukm mukhaalifaة fi اlxukm libaaqi suwar waxaa laga yaabaa oo suurtagala ah in suuradaa noo soo baxday ee xukumkeedii aan la oqoonin inayba khilaafsanta xukunka ay kaga duwan tahay suwarta kale في xaqiiqaة اأmri waaqci sida xaqiiqada ah dhabtuna ay tahay إid laa ymtanic caqlا وشharca an yakuna fardu min afraadi الجinsi mutamayiza waxdahu bصifaةi laa tuujadu fii baaqi afraadi الjins yaعni caqliga iyo sharciga ma diidayaan in fardi kamida ah afraadii jinsiga marka qeyb qeybo kala duwan soo hosgelaysay inay iyada sifo gaara iyo tilmaan gaara iyo xugum gaara si gaara loola tacamul wax diidaya ma laha marka qolihii yidhi watarka naafilo inuu yahay meeshaan kala soo baxna istiqra waxaa laleeyahay maxaa diiday watarka in si gaara loola tacaamulay axkaamta kalena si gaara loola tacamulay marka daliil ma noqonay waxay ka mid taha adilada isku khilaafay adaliil اcaashir kan tobnaad alistidlaal ayaa lagu magaca waxbaa la soo deliishanaya istidlaalkan caqli buu ku dhisan yahay waana meesha ay dhahaan deducing waxbaa lala soo baxaya istintaajkii huwa cinda اusuuliyiin marka loo baxo shaamilun wuxuu kulansanayaa likuli اadilati almukhtalafi fiiha adilada laysku khilaafsan yahi o dhan almutaqadimi bayaanuhaa ee cadaynteeda soo hormarto ونتكلم هنا meeشhan waxaan kaga hadlaynaa عan نوع minhu nooع isagii kamida يkصhu bعض الأصuuliyiina bsm الاstidlاal ay usuuliyiinta ay ku gaar yeelayaan magaca istidlaalka wa huwa الاstinتاaج الcaqلي waa wax la istintaajsanayo shay baa shay kale lagala soo dhexbaxaya iyado caqliga marka lagu binaynay waa shay logiga waxaan deducinka ay dhahaan oo deducementiga ee la xiriira maxay logigu la xiriira caqligu la xiriiraa shaygan haddaanu saan noqon ama haddii saan la dhihi lahaa saan baa ka dhalan lahayd waxaanan saan loo dhihin macnahaas buu wataa meeshaad ka dhihi lowda amhiladan ku ogaan doona wa fi اlqur'aani اlcadiimi qur'aanka waxaa ku jira alاstidlaalaat اlkaثiira istidlaalaad aad aad u tiro badan daliishi fara badan baa ku jira min waxaa ka mida ah, qowluhu tacaalى baa ka mida ah, ilahay hadalkiisa uu yihi low kaana fiihimaa aalihaة ilا اllah la fasadata waxaa la rabaa in lasoo soo deliishado aayadda iyadoo la sugay inuu hal ilaah uu jiro istidlaal baa la isticmala waa l low kaana فيihima hadii ay samada iyo ardada ay ku dhex jiri lahaayeen aalihaة ilaahyo n hadday jiri lahaayeen aaliha tiro badan ilا اllah ilaahay mooyaane ilaahyada hadday badan lahaayeen lafasadata samadii ardada way fasahadi lahayd haddii dhowr ilah meesha ay jiri lahayd corruption baa meesha ka dhalan lahaa ilaahan hala samayn kan xun yaa la samayn ilaahan roob buu rabaa inuu keen ilahan wuu diidan yahay ilaahan qofkan hala dili wil ilahan xulayan la dili marka hadii dhowr ilaah ay jiri lahaayeen maxaa dhici lahaa aalihada inta isdagaal waatan qur-aanka l labtaqw ilaa dilcarshi sabiila kii madaxda ahaa ilan lider waa inuu yaalihada yeeshaan kiibaa duulaan lagu qaadi lahaa oo la afgembin lahaa sooma marka corruption ba isku kaasba meesha ka dhici lahaa ayadda marka waxaa leeyahay istudila waxaa la soo deliishaday bicadami fasaadi الsamaawaati ay bicadami wujuudi fasaadin fi الsamaawaat fasaad la-aan oo samaawaadka ka jiray waalardi waxaa loo soo deliishaday على cadم تacadud الآلiهة alihada inaanay badnayn oo bmana aaliha tira badan inaanay jirin aaliha inaanay jirin wey aalihadu in bimacnaa hal aanay ka badnayn oo hal ilaah keliya inuu jira loo soo deliishado wey marka waa istidlaal soo maha laakiin aayaddan waxay leedahay hal ilah baa jira aayadda ma dhihin hal ilah baa jira aayaddii istintaajka la soo baxda waxaa la yidhi say iyaga u fakerayaan baa loola hadla ko waxaa la yidhi haddiisa idinku u fakeraysaan ay tahay oo ah dhowr ilaah inay jiraan fasaad baaba dhalan lahay fasaad maadaama aan arinkaa wuxuu sugayaa in maamulka uu yahay maay maamul ka soo fulaya min rabin waaxidi khaaliqa min ilaahi waaxid marka waa istidlaal wey ilahy marka wuxu walow kaanuu yuminuuna biاllaahi wالnabiyi hadday rumayn lahaayeen ilaahay nebiga wamaa unzila ilayhi wixii loo soo dejiyey maاtakhaduuhum awliya awliyaba markaa ma yeesheen kuwa kama dhigteen istudila waxaa la soo deliishaday biاtikhaadi اlmunaafiqiina munaafiqiinta ka yeelashadoodu ahla اlkitaabi ay ka yeelanayaan awliyaa ay ka yeelanayaan على أنهم غير مؤمنين inaanay rumaysnayn biالlahi ilahi والrasuuل iyo والkitaabi kitaabka inaana rumaysnayn muنaafiq inuu gaal u yahay waxaa laga soo deliishada ayada ila ilah wxu wlow kaanuu yuminuuna biالlahi والنabiي wlow kaanuu yuminuuna biالlahi والنabiي وma unzila ilay ma اtakhaduuhum أwliya gaalada maadaama ay awliya ay ka yeesheen iyagana munaafiqiin ay yihiin inay muؤminiin aanay ahayn baa soo baxday waa اstidlaal ويوجد الاstidlaaل kaثيirا اstidlaalka waa la helaa in fara badan fي kalاami الفqahاaء fuqahada hadalkooda wa shuraaxi aayaati اaxkaami iyo dadka sharxaya aayaat اaxkaam wa axaadiiث اaxkaam ee dadka sharxaya walaa budda min صixaةi اmulaasamati liyaصixa اlاstidlaalu waxaana laga maarmin inay mulaasamadu asaxdo si istidlaalku marka u asaxo mihaal waxaa ka mid a ah, fi istintaaji qawaacid cilmi اusuul istintaajka la xiriira qawaacid cilmi اusul waxaa ka mid a ah, afcaal الnabi sal اlه alيه wasalam tadul calى اlibaaxa soo lama dhihin waana soo mar sooma rasulka aليه sلام haduu wax samey mxuu ficilkaa muujinaya in shaygu banaan yahay إذ low kana الفicل محarama اstintaaj waa kan إذ low kana الفicل محarama lam yfcl ficilkan hadii محaram u ahaan laha rasulka ma sameeyen waa اstintaaj والتqriir xujaa niri wuu rasulka aليه sl uu sugay waa xujo see loo soo istintaajsaday إذ low kana الفicل اladي fucila amaamu ficilka hortiisa lagu sameeyey محarama haduu noqon lahaa he lam yskd canhu kama aamusin waa اstintaaj wey marka istintaaj ayaa marka lagu magacaaba wey marka rasulka alayه الsalatu salam uu leyahy maala sukuut اlbikri ridaaha markuu leeyahay gabadha bikrada hadday aamuso marka guur la weydiiyo raadi ahaansheedu muujinaya waa maxay bimacnaa arinkan haddii ay dood ka qabto ay diidan tahay way ka hadli lahay sooma istintaajku waa saas oo kale ومiثاaل waxaa ka mid في اsتinتاaج الأحكاaم الفقيةi waxaa ka mida أن الكitاaبa والسuنaةa qرaankii iyo xadيiثkii lam yذkuraa وuجوب التrtiibi في أعضاء الوضوء mayan sheegin sida loo kale hormarin laha xubnaha weysada yaعnي mثalا inay waaجib ay tahy n ayaddu waay mayan sheegin ayadda qur'aanka iyo xadiidkana ma sheegin inay waajib tahay wujuub keliya hoos ka xareer inay waaجib tahay lakin in la kale hormarin waa la sheegay lakin inay waaجib tahay mayan sheegin ba lyidhi واstنتجhu bعض الفقهاء فقهada waxay kala soo dhex bxeen qاaئلا iyagoo leh iن الlaha taعaaلى ilahy wuxuu yihi fاغsilوu وuجوهaكم jda dhق وأydiيكم gacmihina dhق إلى المaraaفiqi suxlada inti laga gaaro xusulada وامsaxوu waxaad masaxdaan برu'uusiكم madaxyadiina وأrjulaكم ay wغsiluu arjulaكم lugihiinana dhaqa ilى الكacbayn labada anqow inti laga gaaro marka waxay leeyihin falowlaa أنa التartiiba kala hormarin waajiب waajiب hadday ahaan lahayn lama udkila lama soo geliyeen dikru اlmamsuuxi kii la masaxaya sheegistiisa bayna maqsuliin bayna اmaqsuliin kuwa la dhaqayo <clears throat> bayna maqsuliin ama bayna maqsuuleyn laba shay oo la dhaqayo waa maxadda maxaa laga hadlayay faqsiluu wujuuhakum maxaa la dhaqidda waa intee oo wejiga aydiyakum waa la dhaqayaa ilaa almaraafiq kasoo booda wa arjulakum u gudub wa arjulakum intee la dhaqaya ilaa alkacbayn laakiin masi baa meesha lasoo dhexgeliy sooma marka weji marka la sheegay oo gacmo la sheegay waxay ahayd in arjulakum meeshaan la keeno subaxoosigu gadaal laga sheego la yihahd intaa waa intii la qoslinayay inta waa la masaxayay marka adigu meeshaa doonta ka bilaab laakiin shay maqsuuda in laba shayoo maqsuula ee la dhaqayo in lasoo dhexgelayo shay mamsuuxa meesha waxaa laga qaadanaya in sida ay tahay loo kala hormarin aan lakala hormarin karin yani loo kala hormarinayo oo midaa doon meeshaa doonta aadan ka bilaabi karin marka waa istintaaj wey wa min waxaa ka mida ariiqu radd ariiqatu raddi dheh sida habka loo radinayo calىa man iddacaa dadka sheegtay wujuba gusli daakil اcaynayn fi wudu inay waajib tahay labada indhood daakilkooda in la dhaqo markay weysaysana dad ba yihah waajib indhaha dhexdooda biyaha la geliyo calى اctibaari anahuma min alwajhi اma'muuri bigusli iyagoo u tixgelinaya in labada indhood ay soo gelayaan wejiga laysfaray biguslihi fi اlwudu in la dhaqo marka la weysaysanayo fayuradu calayh haakada sidaasaa loo radinaya istidlaal baan ku radinayna ogow waxaan leenahay low kaana غسل داخل العينين واجبا لو كان غسل داخل العينين واجبا labada indhood dاakilkooda dhaqida la dhaqay hadday waaجiب noqon lahayd lafacalahu النabiyu nabig aليه الصل sلم samayn lahaa walow facala hadduu samayn lahana lanuqila waa la soo xigan lahaa falamaa lam yanqulhu axadu min aلصaxaaba maadaama aanu arintaas soo xiganin nin saxaabadii ka mida dala arinkaa wuxuu muujiyey calىa cadami ficlihi lahu inaanu rasulka aليه sl aanu samayn وdل cadم فiعlihi lah rasuulka aليه الsلaة وسلام samayn la'aanta شhayga aanu samayni wuxuu muujiyey calى أنhu غayr waaجib inu waaجib aanu ahayn sida lasugu xerayso uma jeedid istidlaalku waa sidaas oo kale وhada الdliilu dliilka kan kama talasaad aragtid khasasa الdliil الqur'aaniya dliilka qur'aaniga ayuu taksiisiyey الxaadي caشhر alfصل الxaadي caشhر اsab اstisxaab kama muhiim dhowr magacna waa leeyahay fiqiga iyo usul fiqiga iyo alqawaacid fiqiya marka laga hadlayo alistisxaabna waa lagu magacaabaa baqaau ma kana calى ma kana waa lagu magacaabaa bara'aة dimana waa lagu magacaabaa alyaqiinu laa yazuulu bishakina waa lagu magacaabaa alasl fi اashyaء اibaax oo dhan waxay isla soo gelayaan qaacidadaas intaasoo qawaacid waxay soo gelayan alistisxaab alistisxaab marka maxaa tahay alistisxaab waxaa lagu magacaabaa baabkan aad buu muhiim u yahay shakigoo dhan buu zuuliyaa istidaamatu nafyi maa kaana manfiya in la daa'imsado nafyi maa kaana manfiyan shay horey loo diiday diiditaankiisu inuu daa'im yahay in la daa'imsado xatىa yuثbitahu daliil صaxiix ilaa uu ka sugo daliil صaxiixa واstidaamaةu إثbaati ma kana haabita in la daa'imsado shay horay yani sugnaanta shay hore u sugnaa xatىa yantafiya bidaliili صaxiixi ilaa shayga kan uu kaga reebtona daliil صaxiixa waa maxay shay baa qofka uu samaynaya marka hadii lagu yah shaygan waa xaaraam waxa le sooma banaanin ha wixii xarimay ii keen shay baa bimacnaa xaaraam ahaa xaaraamtii adoo sameynaa lagu arkay yani qofka kan wuxuu kuleeyahay shaygan xaaraan baa lagu ogaayay inuu xalaal noqdo maxaa u daliila marka istisxaab waa maxay waxaa lala saaxiibay xaaladii hore xaaladii hore annaga tiigsanayna wey amtilo far badan baa ku cadaan doonta in sha allah wاlistisxaab lagu sheegay daliil caqliy waa daliil caqli isaga logic bu ku dhisan yahay yucmalu bihi fi الsharciyaati wagayriha waa lagu camal falaa marka sharciyaadka loo baxo iyo wixii lamid a ah. wa laa yuhbitu xaqan jadiida ma sugayo xaq cusub aw xukman jadiida am xukm cusub ma sugayo wa yaslixu xujata licadami الtagyiir laakiin wuxuu u suubadaa inuu xujo galo oo loo soo xujaystay shaygii inaan la doorin iyo walibaqaaءi اmri in arinka uu baaqi u ku yahay calaa maa kaana caleyhi xaaladu markaa ku sugnaa isaga xukm cusub ma keenayo laakiin waad soo xujaysan kartaa maxaa bedelay maxaa dooriy maxaa u daliila inaad tiraahid asalku sidaas u ahaaye wa mihaaluhu maala mihaalkiisa waa maxay annahu qabla wuruudi الsharci sharci intaanu soo aroorin lam tajib calayna salaa salaad nagu waajiba islaam intaanu imanin ka hor ma salaada nagu waajibta istisxaab waa sidaa asalkii hore falama warada الsharcu sharciga markuu soo arooray بإثباaتi خمسi saلawaaت wajabat markuu شharciga soo arooray uu la soo arooray sugis la sugay شhan salaadood maxaa dhacay way nagu waajibtay walam tajib salaaة saadis marka qofk yihah salaad lixaadaan tukanayna waxaan leenahay walam tajib salaaة saadisa salaad lixaad marka ma waajibayso waxaad aragtay qof kale tukanaya salaad kale faraba shantii waqti markii la tukada wuxuu tukada salaad kale lixaad buu ku daray waxaa la leeyahay asalku wuxuu ahaa inaanay salaad laakiin salaaddii markii la waajibay kadib waxay baaqi ku ahayd shan salaadood in la tukado salaadan lixaad inteed ka keentay hadduu yihah salaadan lixaad waa la tukan karaa daliilkeeda keen haddaanu daliilkeeni waa asalka marka u noq asalka saas u ahay wa daliilu cadamu wujuudi salaatin saadisatin daliilka loo soo deliishanaya salaad lixaad inaanay waajibin walistisxaabu waa la saaib lala saaxibay asalkii faina الsalaaةa الsaadisata salaada lixaad qabla kaanat qabla wuruudi الsharci muntafiyatan intaanu sharciga aanu soo haroorin waxay midaanan jirin فاstdiima hada ااntifا waxaa la daa'imsaday reebista iyo didida wasتصxiba waa lala saaxibay لأna الشharca lam yanqulna canhu maxaa sharcigii nagama rarin oo weli meeshii baan taagana وkadalika waxaa ka mida cadamu wujubi sawmi shawaal soonka bisha shawaal inaan waajib ahayn lakin waa suno وacadamu wujubi ikhraaji nisfi maali sadqa iyo inaanay waajib ahayn maalkaaga haafkiisa inaad sadqa u bixdid taana waaجib ma maa aslka waa la yihi wax la bax intaad doonta marka la bixi kartaa aslka waa bil ramadaan baa nagu waajiba lakin in la yihahdo shawaal baa waajiba taas waajib ma daliil bay u baahan tahay اlاstisxaab iyadoo faahfaahsan waa tan marka اlistisxaab noocan waa laba nooc alأwl اlistisxaab aw istisxaab اcadam اlaصliي iyadoo lala saaxiibay jirid la-aan yani shay aanan jirin asalka wuxuu cadam sooma ahayn kaasaan ku binaynaya wa huwa اlbaraaءaة اlasliya waa magac kale leedah waa baraa'ada asliga asalka wuxuu yahay qof kasta oo bini aadam inaan waxba lagu lahayn maxaa ilahi subxana wa tacala markuu ku dhalay asalku wuxu inan waba lagu lahayn asalku wuxuu ya inan waxba lagu lahayn hadduu qof uu yimaado yihahdo ninka kan lacagtaabaan ku leeyahay waxaa le asalku wuxuu ya ninkan inuu beri yahay almutaham beri xataa tahbut idaanatuha tanay dhahan qofku waa beri ilaa laga helo qof baa marku lacag baan ku leeyahay yaa marka la weydiinaya daliilkii kan miyaa le dhaar wa horta imaw adiga sug inaad ninkan wax ku leedahay asalka muxuu ahaa nin walba waxaa la dhalay isagoo xora aan shilal ku lahay sooma haddaad leeda ninkan intaasaan ku leeyahay horta sug marka asalki waa maxay inaan xol lagu lahay marka wminha bara'aةu dimati اmukalaf waminha waxaa ka mid ah bara'aةu dimati اmukalaf qofka bini aadamka ahaa inuu beri ka yahay min xukmi sharciyin inuu beri ka yahay xukm sharciya kaasoo lam yahbut bidaliili aanan ku sugnaan ka bara'aةi dimati qofka inaan lagu lahayn oo kale min salaatin saadisa salaad lixaad kama mahalna saanu soo mihaalinay ومنها waxaa ka mida براءaة diمة المدعى عaليهi qofka w lagu sheegtay oo maal lagu sheegtay inaan waxba lagu lahayn ayaa saxa min الdayni daynki inuu beri ka yahay almudacىa bihi ee lagu sheegtay إidا lam taqum hadaanay meeshii istaagin biإثbaatihi daynka qofka lagu leeyahay la sugayo sugid la sugayo xujat hadaanay meeshii aanay qumin xujatu صaxiixa oo min bayinatin cadayna aw iqraarin ama qofka isagoo qirta aw غayrihima wixii lamida وminha waxaa ka mida براءaة diمة المتهم بjarيmة qofka jarيimo lagu tuhmayo inuu beri ka yahay oo wixii aanu samayno xatىa تaثبت jarيimathu bbayina ilaa jariimadiisa ay ka sugnaato inuu criminal inuu yahay oo crimekii uu sameeyey iyadoo bayina meeshii marka ay jirto bruuf uu jiro marka asalku waa sidaa annaga asalka waxaan qabna haddaan muslimiin nahay qofkan waa beri waxbaa dhacay inaad tiraahdo hebel hebel hebel ana gacanta kusoo taagtid maaha ko waxaa le qofka kan waa beri ilaahi subxaana wa tacaala waxay hooyadii ay dhashay isagon waxba anu ilahi subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay ninkan hooyadii ay dhashay isagoo bimacnaa oo beriya saasuu ilahi subxaana wa tacaala noo cadeeyey rasuulkana noo cadeeyey adiga soo ninkan wax kuma lihid cadee marka waxbaa dhacay cadee ninkan waxuu sameeyey asalku marka waa kaa almutahamu bariء xatى tahbut didaanatuhu lakin wa maxaan leehay almutahamu mudaanu xatى tahbut bara'atu waa qaacidada maanta wastiga ka shaqeysa waa sidaa oo oppositekiya الثاني استصحاab الثbوت حatىa yarid الناaqل canه in sugnaanshaha lala saaxibo ilaa uu ka soo aroora kii ka raraayey macnaheedu waa maxay famin waxaa ka mid a إidaa habata nafsu sharciyu ayadi xadiiث baa sugnaaday fii amri ma amar buu ku sugnaaday fii amri ma stusxiba hubuutuhu dheh fii amrin ma stusxiba hubuutuhu faturadu dacوa naski maa lam tuayad bidaliil minhu waxaa ka mid ah idaa habata hadduu sugnaado nafsun sharcin uu sugnaado fii amri ma amar ama umuurta kamida ah, ayaa waxaan haynaa aayadna leh hala sameeyo iyo xadiidna leh hala sameeyo ama naga reebayo istusxiba hubuutuhu waxaa lala saaxibayaa shayga inuu sugan yahay faturaddu waxaa la radinaya dacwa naski ay sheegasho oo laleeyahay shaygan waa mansuuq maa lam tuayad bidaliili haddaan daliil lagu adkayn maala rasulka alay sl w buu diiday waxbuu yihi waxan yaa la samaynay qof baa wuxuu yihi waxa kan waa yani waa la samayn karaa waxaan leenahay naskii hore wuxuu ahaa hala sameeye ma waxaad haysaa daliil leh shaygii hore waa la cancel garay abrogation bay daliilkeeda mahay wuu aamusaya marka wa min waxaa ka mid a istisxaabu milkiyati الthaabitati laka fi shay fataruddu dacwa suquuط اlmilkiyati canhu walow طaalat اlmudda in lala saaxibo qof yani owner qof baa wax iska leh xoolaa meel u yaal isagaa iska leh qof baa intuu yimid wuxuu yihi qofkan wixii ma laha guriga nin baan ku ogeyn inuu lahaa gaariga nin baan ku ogeyn inuu lahaa qof baa wuxuu qofkaasi ma laha waxaa la leeyahay asalka wuxuu ninka kan guriga inuu magaciisa ku qornaa oo warqad u haystay subarlooga u haystay isaga lahaa adiga inaad tiraha ninkan guriga ma laha maxaa sugaya asalkus muxuu aha ninkan in lagu ogaa sooma asalku waa sidaa marka wa minhu waxaa ka mid istisxaabu اlmilkiyati الthaabitati lak in lala saaxibo milkiyadii lahaanshihii qofka u sugnaada fi shayin min اlumuuri kamida oo min aashyaai فترد waa l diidaya dعوى سقوط المiلكية عanه in la sheegto a ninka kan milkiyadi way ka wareegtay walow طaalat اmuda mudadaba kasoo wareegtay konton sano kadib meeshi wa ku noqdee wixii asaas kale xatىa yaquuma الdaliil ilaa uu ka sugnaada daliil calىa سquuطiha shayga marka inuu dhacay waana adilada badanaa ay maxaakiمtu marka adeegsato wey wmin waxaa ka mid a اstisxaabu xukmi الwuضuءi الmutayaqn maala qof baa masaajidka soo galay wuu shakiyey wuxuu yihi weyse miyaa kuu dhooranayso kuuma dhooran u shakiyey masaajka markuu soo galay asalka u noqo asalka markaa guriga ka soo baxaysay ama marka ugu dambaysa maxaa ahayd inay weyse ku dhowrnayd shakiga waxba kaa dhigi maayo marka tuko ha weyseysan ama waa shakiday asalkiia soo xusuustay asalka muxuu ahaa inay weyse ku dhowrnayso ama markaa soo dhaqaaqaysay marka ugu dambeysay orada soo weyseyso marka maxaa asalkaad u laabanaysaa marka macnaheedu waa maxay istisxaabka faa'idaasuu leeyahay istisxaabu xukmi اlwuduءi اlmutayaqan in lala saaxibo weysadii la hubay falaa yartaficu bالshaki fi اntiqaadi xatى yuclam sharci kuma kor noqdo weysadaas kuma kor noqoto ilaa laga ogaado wax buriyo ama man tayaqana ana wuduءahu qad intaqad qad intaqad laakiin qofkii hubiya ee ogaada in weysadiisu ay burtay wuu og yahay ina weyse aanay u dhowrnayn wa shaka markaas wuxuu ka shakiyey fi anahu tawadaأa bacda dalik markay weysadii ka burtay kadib inuu weyseysay inaanu weyseysan fahuwa calىa غayr wdu qofkaas weyse uma dhowrno لأn ايiina maa iintu maxay ahayd inaan weyse u dhowrnayn laa yazuulu bishaki shaki kuma zuulo istisxaaban iyadoo lala saaxiibay lilxaali اmacluumi yaqiinan xaaladda la hubay ee boqol kiiba boqol la hubow marka asalka waa sidaas oo kale waa shakida maradaad ku tukanaysaad ka shakiday maradan ma najaas baa mise waa aahir asalka maxaad ka ogeyd maradan inay nadiif ahayd oo aahir ahayd ku tuka marka inaad tiraahid bimacnaa maradan waa najaaso waad khaldan tahay ama inaad waxaad ku ogeyd inay najaaso ahayd lakin waxaa shaki kaa gala in la daahiriy inaan la daahirin asalka u laabo marada kuma tukan karti meel baad ku tukanaysaa asalka wuxuu yahay in ardadu ay daahir ay tahay waa inaad arin ama lagu kaadiye ama la dul mare ama meesha asalka waa sidaas wax kaama muuqdan waad tukanaysaa ilaa allahuma waxu ina marka waadixu noqdo wa min waxaa ka mid a istisxaabu xukmi xayaati اlmafquudi qof baa la waaye qof baa la waaye meelo ka baxaa la waaye sanooyin buu iska maqan yahay lakin asalka mxu qofka kan maxaan ku ogeyn inuu noolaa soo maha marka in lala saaxiibo xukmi xayaati اmafquudi qofkii la waayo noloshiisa yani in la xukmiyo inuu noolaa in lala saaxibo fayuxkamu marka waxaa la xukminaya bibaqaaءi الزawjiyati naagtuu qaba isaga inay weli isqabaan biالnisbati lizawjati اlmafquudi oo marka laga hadlayo haweeneyda ninkeeda la waayo falaa tactad marka maala ninkiyaa la waayo muddaa la la'yahay muddu ka maqan yahay ma waxaa la leeyahay ninka maadaama uu kaa maqan yahay waa inaad hadda cido tirsatid cidda waa inaad tirsatid waxaa laleeyahay maya maa asalka muxuu ahaa waxaa lagu ogaa ninkan inuu noolaa falaa tactad markaa ma cidda tirsanayso xatىa yahbuta الطalaaqu ilaa furiinka uu ka sugnaado uu ka furo aw tartafica الزawjiyaةu bixukmi الqaadi amaba eh, zawjiyadii ay kor noqoto qaaliga uu xugmiyo yihahdo laga bilaab maanta waad ka fasakan tahay ninkii aw habata aw tahbuta wafaatu mafquudi ama lasoo hubiyo ninkii dhimashadiisii aw yaxkuma alqaadi biha ama qaadiga u xugmiyo wakada sidaasoo kale laa yuqasamu maalu lmafquudi qofkii la waayo maalkiisa lama qeybinayo calى اwarasati dadkii xigaaladiisa dhexdeed loo qeybin maayo xatىa tuclama wafaatu ilaa laga ogaado qofkan inuu dhintay oo yuxkama bi ama la xugmiyo qofki marka la waayo ma ma banaano in haweenaysu intay tagto tiraaho waan cido tirsana ama waa lay furay amaba maalkiisa la qaybi dhaxalka la qaybi ilaa laga ogaado qofkan inuu dhintay ama nin qaali intuu yimaado yihah laga bilaabo maanta xataa mafsuuq culimadana ma afar sana la sugaya ma sagaashan sana la sugaya ma intaasaa la sugaya waa aqwaal fara badan oo culimada yihahdeen w min waxaa ka mid a istisxaabu xukmi shugli الdimati bاdayni aw alcibaada xatىa yuujada ma yufarigaha waxaa la mida in lala saaxibayo in shugl الdimati bاdayni aw اlcibaada in qofka wax lagu leeyahay ama cibaado lagu leeyahay ilaa la helo wax markaa tafriiqinaya macnaheedu waa maxay haddaan soo dhoweeyo qof baa wuxuu ka shekiyey salaada duhurkii ma tukatay mase ma tukan asalki muxuu yahay wax lagu leeyahy sooma salaada wax lagu leeyahay laakiin adi ma ogtid waxaad ka shakiday inaad tukatay inaadan tukan salaadda waad tukanaysa maa asalku wa wax lagugu leeyahay ilaa aad ka cadayso qofku yihahdo war anaa ku arkay adoo tukanaya ama adiga aad soo xusuusatid ilaa lagaa xusuusiyo ama aad ka xusuusatid oo wax cadayna meesha ay ka timaan asalku wuxuu yahay salaada duhur inaad soo celinaysid malahagaana lagula xisaabtamayo marka istisxaabu xukmi shugli dimati bidayni aw bilcibaada in qofkii dayn lagu lahaa ama cibaado lagu lahaa xatىa yuujad ilaa laga helo ma yufariguhaa ama ma yufriguhaa wax qofkii bimacnaa ka faariqiya oo ka dhiga qof aan wax lagu lahayn tanbiih baraarujin yucabiru bacض اlusuuliyiin wاlfuqahaaء عن قاaعدة الاستصحاaب بجamيiع فروuعiha المذkuرaة عlاahu بqowلiهiم bacض الأsuuliyiin iyo فqahada markay ka hadlayaan qaacidadan ee furuucdeeda kala duwan markay ka hadlayaan waxay ku magacaabaan alأصل baqاء ma kana عalى ma kan aslku wx shay walbaba xaaladu ku sugnaa inuu ku sugan yahay wa huwa qaacidaة فiقiyaة wey وmin الqawaacid الأkhrى alati tubnى عalى hada الأصل qawaacida kale lagu duldhisa waxaa ka mid a alأصل baraءaة الdima qofka ina wax lagu lahan wey wاlyaqiinu لا يزuل بشhك يقين شhk kuma zuulo والأصل في الأشhyاء الإباحة قواعدdaas o dhan waxay soo hosgalaan meesha وباللaه التوفيق